ahaa saxaabi ibna صaxaabi weeyaan wuxuuna la dhashay oo shaqiiq la ahaa um اlmu'miniina umi xabiiba ramla binti abi sufyaan wuxuuna ka mid ahaa mucaawiye raggii kutaab alwaxyiga ahaa ee waxyiga qori jiray marka waa saxaabi weeyaan faqaala wuxuu yihi nacam sallaytu اljumucata fi lmaqsuurati jumcadii baan la tukaday meeshii maqsuurada ahayd falama sallama alimaamu imaamkii markuu salaamo naqsaday qumtu fii maqaami meeshii aan ku tukaday salaaddii jumcaan haddana kacay oo fasallaytu waa ku tukaday falamaa dakhala markuu galay arsala ilaya mucaawiye waa iisoo cidiray fa qaala markaasuu wuxuu igu yidhi laa tacud ha u laabanin limaa facalta waxa aad samaysay idaa sallayta maxay tahay waxaad samaysay waa idaa sallayta aljumuca jumcada haddaad tukatid falaa tusaliha ha tukanin bisalaatin salaad kale ha tukanin xataa tukalima ilaa aad ka hadashid aw takhruja ama aad ka baxdo faina rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam amarana bidalik war aan anigu iska leeyahay ma ahe rasuulka allahba saa na faray salawaatu اllahi wasalaamu calayh oo ah muxuu na faray anlaa nuusila inaanan xiriirinin salaatan inaanan ku xiriirinin bisalaatin xatىa natakalama ilaa aanu ka hadalno aw nakhruja ama aanu ka baxno xadiidkan isagaa marka mucaawiya bn abi sufyaan ayaa la weydiinayaa waxa uu sameeyey saa'ib baa waa la weydiiyey waxaa lagu yihi ka waran isagoo samaynaya maxaad aragtay salaadihii sunnooyinka ahaa wuxuu yihi nacam sallaytu اljumucata fi lmaqsuura maqsuuradu waxa weeyaan bilaada sham haddii aad tagto khaasatan masjid umowiga iyo masaajidada kale iyo waxay leeyihiin meel maqsuura ah maqsuuradu waxa weeyaan meel u go-an amiirka iyo inta isaga ka agdhow baa loo sameynayaa gooni ah masaajidka dhexdiisa iyo wixii la mid ah halkaasay iyagu ku tukanayaan iyaga iyo askartooda iyo wixii la halmaala inta kale dadkaa ku tukanaya marka waagaasaana la bilaabay falama salama alimaam imaamkii markuu salaamo naqsaday ayaan qumtu kacay buu yihi fii maqaami meeshii aan ku tukaday baan ka kacay xaggee weeye waa meeshii yareedee isaga iyo intii mucaawiya intii ka agdhoweyd ay fadhiisanayeen mucaawiyana waa arkayaa falamaa dakhala mucaawiya waa baxay qolkii yaraabu iska galay isagu falamaa dakhala markuu galay arsala ilaya qof buu wuxuu ku yihi igu yar saa'ib fa qaala markaasuu wuxuu igu yihi markaan u imid laa tacud lima facalta waxaad samaysay maanta dib dambe hagu noqonin idaa sallayta aljumucata haddaad salaadii jumcada tukatid falaa tusalihaa ha tukanin bisalaatin salaad kale ha tukanin xataa takalama ilaa aad ka hadasho aw takhruja ama aad ka baxdo faina rasuula اllahi salى اlه alay slam amarana bidalik oo waa maxay rasuulku wuxuu na faray anlaa nuusila nuusila inaanan xiriirinin salaatan inaanan ku xiriirinin bisalaatin kale inaanan ku xiriirinin xataa natakalama ilaa aanu hadallo aw nakhruja ama aanu baxno bixitaanka waxaa kaloo noqonaya sida riwaayadaha kale tilmaameen inuu qofku meeshii intuu ka kaco meel kale ku tukado saasna waa noqonaysaa ama inaad meeshaadii intaad iska fadhiisid adkaartaadi iyo wardigaaga iska wadatid oo dadka iskala sheekeysatid dhinacaaga hadhow aad kacdood meeshii ku tukato wa waصfa cabdullahi bni cumar wuxuu tilmaamay radi allahu tacaala canhuma taطawaca rasuulu llahi salى اllah alay slm rasuulka allah sunaystay faqaala wuxuu yihi fakaana laa yasilu bacda اljumucati nebigu calayhi salaatu wasalaam lama xiriirinaynin salaada sunnada a jumcada dabadeed xataa yansarifa ilaa uu gadoomo oo fayusallii markaa waa tukan jiray ragcatayni fii beytihi buu ku tukan jiray nebigu calayh isalaatu wasalam inan gurigiisa wuxuu ku dheganaa masaajidka marka nebiga calayh salatu salaam markuu salaada tukado jimcada ah waxba kama dambaysiineynin waa iska sugayey gurigiisa markuu tago laba ragcadood tukanayey fa fii haadayni alxadiiثayni marka labadan xadiiث waxaa laga qaadanayaa alxaha baraarujin iyo buurin calى اlfasli in la kala saaro bayna اlfaradi wالnafr salaaddii waajibkeedii iyo tii sunnaha ahayd khaasatan salaada jumcada waxaa loo diidan yahay fuqahadu yihaahdaan waxaa ka mid a ah xikmada meesha ku jirta qofka mubtadi'a ah ee hadda soo islaamay ee salaada duhur tukaday dhowr maalmood hadduu arko jimcihii oo laba ragcadood inta la tukaday laga baxay haddana dadku meeshiisii qof walba intuu istaagay oo laba kala tukanayo wuxuu is malaha waa labadii dhinaa malaha waa labadii ragcadood ee dhinnayd weeyaan iyo waxaa kaloo dhici karaysa in badanna dadka caamada ah waataanu soo aragnay darsigii hore shalay in ay qaarkood salaada jumcada markay tukadaan haddana duhur tukanayeen iyo wixii la halmaala marka sheekhu wuxuu yihi waxaa laga qaadanayaa labada xadiida inoo soo hormaray xadiidu mucaawiya iyo xadiid cabdullaahi bni cumar radi allahu tacaala canhum waxaa laga qaadanayaa alfasla in la kala sooco bayna alfaradi waajibkii iyo wanafli sunihii wa cadamu salaatihimaa caqba bacdihima albacd iyo inaan qaarkood lala xiriirinin salaadoodii weeyaan inaan lala xiriirinin qaarkood qaarka kale xataa low kaana alkalaamu haba ahaado hadduu doono hadalku aw ilxarakatu ama dhaqdhaqaaqu min almakaani huwa alfaasilu baynahumaa haba noqdo waxa lagu kala geynayo hadal ama xarako weli adoo mooshaadii jooga ha ahaato wa afdalu sida wanaagsan waxay tahay alxaraka dhaqaaq in lala yimaado oo ah altaxawulu in la aado maala laga gadoomo meesha iyada oo la aado ila lbeyt id kaana hada huwa hadyu nabiyi sala اllah alay slam maxaa yeele saasaa nabiga sameeyey salawatu اllah wasalaamu aleyh xadidka cabdullahi bni cumar uu tilmaamaya waqad jaءa alxahu waa yimid baraarujintii calى salaati الnawaafili laysku baraarujinaya fi lbuyuuti in lagu tukado fii gayri xadiiثin hal xadiid wax ka badan buu ku yimid min mili waxaa ka mid ah axaadiistaasi qowlihi salى اllahu alay wasalam uu yihi إida qaضى axadukum الصalaaةa qofkiin hadduu bogto salaaddii waajibka ahayd fii masjidihi masaajidkiisii hadduu kusoo tukado salaaddii waajibka ahayd falyajcal ha yeelo libeytihi gurigiisa nasiiban ha oga yeelo min salaatih salaaddiisii nasiib ha oga yeelo faina allaha alle jaacilun waa yeelayaa fii beytihi min salaatihi uu ku tukaday qofkaa isaga ah khayrun buu ilaahay yeelayaa qofkaa salaada uu gurigiisa ku tukaday ilaahay khayr buu ka buuxinaya macnaha salaada aad ku tukanaysid gurigaaga barake iyo khayr iyo wanaag baa ugu jira weeyaan sunnada ah ee inay gurigaaga uu noqdo meelaadan madaxaba dhulka dhigaynin ma aha wa min mili waxaa ka mid a ah axaadiista tilmaamaysa in gurigii sunnaha lagu badiyo salaatu lmari fii beytihi salaada qofka ku tukada gurigiisa afdalu way ka fadli badan tahay min salaatihi fii masjidi haada salaada uu masaajidkaygan ku tukaday masaajidka nebiga intay udhigantaa salaada lagu tukado kun bay udhigantaa salaadaas iyo salaada aada gurigaaga ku tukata kee fadli badan salaadda aad gurigaaga ku tukataa fadli badan ila almaktuuba mooye salaada waajibka ah laakiin masaajidka nebiga kun mar ka fadli badan wey macneheedu wa tajduru lishaaratu hunaa halkan marka waxaa ah inaanu baraarujino onu tilmaano onu ishaarno onu ilى ana alqaa'iliina bالtafsiili fii sunati jumcati اlbacdiyati kuwa dadka tilmaamaya sunnada in la kala sooco la kala saaro tafsiilku waa kala soocid iyo kala saari fii sunati اljumucati salaadii sunnada ahayd ee jumcada ahayd albacdiyati ee ka dambeysay in sallaa fi lmasjidi waxay yidhaahdeen fuqahadii qaar ka mid a in sallaa fi lmasjidi hadduu masaajidka ku tukanayo arbacan buu tukanayaa wa in sallaa fii beytihi hadduu gurigiisa aadayana ragcatayni weeyaan sallaa ragcatayni laakiin arrinta adilada ku soo aroortay haddii la jamciyo daciif weeye sheekha siduu tilmaamayo ay laa daliila calayhi qowlka fuqahadu sidaa waa yihaahdeen in badan oo ka mida waa qabaan lakiin laa daliila calayhi wالصaxiixu waxa weeyaan alxadiiثu اlmacruuf aladi fi الصaxiixayni oo ahaa afضal salaati اlmar'i fii beytihi qofka salaadiisa waxaa u fadli badan tan gurigiisa uu ku tukado ila اlmaktuuba salaada waajibkaa mooye faإida salaa marka bacda اljumucati hadduu tukado arbacan ragcatayn aw arbacan fi اlmasjidi jaaza waa bannaan tahay aw fi lbeyti laakiin ama gurigiisa hadduu ku tukado fa huwa afdalu inuu guriga ku tukadaa fadli badan lihada alxadiidi asaxiix hadduu guriga kaa ag dhow yahay ama aad awoodi karaysid inaad ka gaartid iyo wixii lamida inaad guriga intaad tagto ku tukato saasaa fadli badan ama laba ha noqoto ama afar ha noqoto waxaa ku tukanaysidba gurigaaga ama in la kala farqiyo oo la yihaahdo maya masaajidkana waa in afar laga dhigo gurigana waa in laba keliya laga dhigo maya saas saas maaha halkan marka waxaan ka guda gelaynaa sheekha uu leeyahay akhطاء jaamica weeyaan almusaliina fi salawaati khasa wa salaati ahli اlacdaari wa umuuri ukra mutafariqa khaladyada ay dadku galaan musaliinta ah salaado gaar ah iyo salaada ahlulacdaarka qofka cudurdaar kale salaada uu tukanayo iyo wa umuurin ukhraa arrimo kale oo mutafariqatin kala tagsan salaadaha gaarka a marka waxaa loogu horreysiin doonaa salaat اlistikaara khaladka saddex iyo lixdanaad weeyaan akhطaء almusaliina dadka musaliinta khaladka ay galaan fii salaati اlistikaarati ay ka galaan wa min alkhaطأi shaa'ici khaطأa tirada badan waxaa ka mida ee fidsan cinda bacضi الnaasi dadka qaarkii agtooda ana alistikaarata istikaaradu sideedaba laa takunu inaysan noqonin muctabiratan mid la ictibaariyo oo dan laga galo weeye lasii fiiriyo ila ida dacaa biha bacd الnaasi wa anahu laa budda fiiha min alru'ya almanamiyati in arrini horta marka hore culus ay qofkii qabsato oo wax weyn ay noqoto mooye si kaleba inuusan istikaaro u tukaninba ama la yihaahdaba tuko ta labaad maxay tahay laabudda fiiha min aru'ya almanamiya qaarkood waxayba moodayaan dadkii inuu ri'yo arko inay tahayba istikaaro ma tukataha maxaad aragtay baa la dhahaya fa guluwun wajumuudun sheekhu wuxuu yihi tani waa xadgudub iyo engegnaan xaqa oo laga engegaa lam yamur illahu lam ya'mur bihi اllah ilaahayna inama farin walaa haddat ilayhi sunata rasuuli اlahi sala اla alay slm nagumana hanuunin sunadii nabigeenna wa inamaa nashaأa can الtakalufi dhibkan isaga iyo iskalifitaankan sidiisaba wuxuu ka yimid aladi laa yenbagii aanan ehel u ahayn on u cunamin lilmuslimiina ficlu inay sameeyaan dadka muslimiinta ah xiina jarahum dalika ilى an caطaluu sunata cadiimata min sunan الnabiyi salى اla alay slam markii ay ka fogaadeen oo ay noqotay noloshooda mid ka dhartiran sunno weyn oo sunnooyinka nebiga ka mid a ah salawatu اllah wasalaamu calayh waxaramuu anfusahum naftoodana ay ka xarimeen mahuubata hadihi sunna hawaabka ay leedahay sunnada iyada ah iyo wa barakaatiha barakadeedii wa tacarudi linafaxaatiha inay u banbaxaan faa'iidooyinka ay leedahay iyo waxa ay ku jira gudaheeda wafcal akhi lmuslim sheekha wuxuu yihi walaalkayga muslimka oo waxaad samaysaa maa yansharaxu sadruka lah wixii qalbigaaga ku sharaxsan weeyaan bacda alistikhaarai waad istikhaaraysatay arrin baad u istikhaaraysatay khayrkeeda iyo sharteeda ilaahay gacantiisuu ahaaday allaad khayrkii weydiisatay shartii ilahay baad ka magangelyo weydiisatay soco dhaqaaq oo xaggeen u dhaqaaqa waxa qalbigaaga ku sharaxan ee ilaahay ku sugay samee kaa weeye kan khayr kuugu jiro insha allah wayaaka waxaan kaaga digayaa an tactamida inaad markaa dabadeed aad tirahdid waxaan cuskanayaa cala inshiraaxi ala cala linshiraax in laabtayda waasicu noqoto kaana laka fiihi hawan qablaha arrin aad marka horeba iska sii damacsanayd in aad tiraahdo oo hawe iyo wixii la mid a ayaan haddana ku dhaqaaqayaa bal yenbagii laka waxaa marka hore awla ah tarku ikhtiyaarika haada ra'san istikhaaradu sideedaba macnuhu waa maxay khayr doon weeyaan ilaahay baa la weydiisanayaa arrinkan khayrkiisa iyo shartiisa maadaama ilaahay uu yahay khaaliqii subxaanah wa tacaala maxaana meesha ka saaraysaa naftaada waxay damacsanayd ee qalbigaagu doonaya hawadaadu ay doonaysay xagga iska dhig marka hore ma dhigtay haa bannaankaad ka taagan tahay soo maaha ilaahay u carar xaggiisa marka ilaahow iwaafajidha sida khayrka ku jiro rabbi waa ku waafajinaya subxaanahu wa tacaala laakiin wixii niyadaadi iyo qalbigaagu ay doonayeen marka hore xaggaad iska soo dhigtay sheekha marka wuxuu yidhi wailaa haddii kalese falaa takunuu mustakhiira lilaahi bal takunuu walciyaada billaahi mustakhiir hawaak haddii aad tiraahdo anigu shay baan damacsanahay shaygaasaanaan istikhaaraan la imanaya shaygiina waa ku dhaqaaqaya macnuhu ma tihid mid ilahay istikhaaro weydiistay qofka maalan qofka markaad la shawrayso ama aad tala weydiisanayso waxbaad u bandhigaysaa sidaa iyo sidaa maxay kula tahay waxa uu ku yidhaahdo ee weliba uu kuu sheegay inay wanaagsan yihiin ee daliilkeediina uu kuu keenay iyo ra'yigeedii kuu keenay ee uu kugu baraarujiyo alla ilahi waa runtaabaad baad leeda waa qadanaysaa alaykum salam laakiin ka hor intaa horteed intaa horteed waxba qaadan maysid go-aankaaga haddii aad marka horeba qaadatay qofkan uma baahnid weeyaan marka ilahay maxaad istikhaarada u weydiisanaya adoo go-aankaagii haystaba isaga waa mahmahdeeni odhanaysa geljire maxaa la yihi oshi isagoo meeshuu ka goyn lahaa og buu ku weydiiyaa ilaahay subxaana watacaala talada iyado ay kuu go-an tahay haddaad tiraad ilah adan ku weydiinaya laakiin taladu ay kuu go-an tahay sheekhu wuxuu yihi mustaki mustajiir ma eh, mustakhiir ma tihide bal waxaa tahay walciyaadu biاllah ilaahay baanu ka magangelyo weydiisanayaa ka weydiisanaynaaye mustakhiira hawaak hawadaadaad khayr weydiisanaysaa maxaa yl hawadaadaad leedahay ii sheeg khayrka xaggee ku jira anigu saasaan damacsanahay haadaa waqad jahala kaiiru min annaas taasi haddaba iyadoo ay jirtay in badan oo dadka ka mida waxay jaahil ka yihiin alistikhaarat sharciya istikhaarada sharcigaa waa maxay almuragabi fiiha ee la isku dhiirigeliyey wahajaruuha waana ka hijroodeen wاbtadacuu laha waxayna u yani ola yimaadeen bidco weeyaan anwaacan kahiirata bidcooyin aad u tiro badan taasoo lam yarid shayu minha wax ka mida uunan ku soo aroorin fi lkitaabi walaa suna walaa fi sunnati khayr doonkaasoo aanan kitaab alle iyo sunno toona rasuulka alayh الslat slam xaggeeda kaga imanin walam tunqal can axadi min min asalaf الصaalix aanan laga soo naqlinin qof ka mida salaf الصaalix wacakafuu calى hadihi اlmuxdathaat waxay ku dul nagaadeen waxyaabaha muxdasaadka ah alatii ulsiqat biddiini taasoo lagu dhajiyey magac diimeed walow qadara licaaqilin an yunkira calayhim hadduu markaasi is yiraahdo uu awoodo qof caaqil ah inuu ku inkiro waxaan ay samaynayaan an yunkira calayhim saalikan ariiqa rasuuli arasuuli sala allahu alayh wasalam isagoo qaadaya ariiqii rasuulka salaquuhu bialsinatin xidaadin waxay ku soo ganayaan oy ku tuurayaan carabo aad iyo aad u af badan mubtadic weeyaan diin cusubuu la yimid waxaan la aqoonin weeyaan iyo wixii la mida ah. wactabaruuhu waxay markaa u arkayaan khaarijan mid ka baxay can iddiini bal caduuhu waxay ku tirinayaan mutanaican mutashadidan jaamidan mid ad adag oo aan khayr lahayn oo diinta alle ka fogaaday zacmu sida ay leeyihiin falaa xawla walaa quwata ila billah sheekha marka bidcooyinkoodii wax ka mida tirin doonaa wa min hadihi الاstikhaaraati اlmubtadicati waxaa ka mida maa qadimnaa waxaa noo soo hormaray oo ah min ishtiraaط الru'ya اlmanamiya waxaa ugu horeysaba inay yihahdaan maxaa aragtay qofkii in la dhahaba kaan yashtarita fiiha sidii iyadoo aad moodidba in loo shardinayo an yara اlmustakhiir fii manaamihi ma nawaah hurdadiisii inuu ku arko waxa uu jecel yahay in la leeyahayba ma ma istikaaro ma la timid haa istikaara haddaad la timid waa inaad ru'yo aragtaa in sidaa la leeyahay baa badmoodaaba sidaas in la leeyahay aw yaraa khadratan aw bayaadan jazaaka allah khayra aw yaraa ama inuu arko qofkii khadratan cagaar aw bayaadan ama caddaan wax cad inuu arko ama wax cagaaran inuu arko in kaana maa yaqsuduhu khayra hadduu wuxuu qasdaya ama doonaya khayr ay tahay cagaarkana khayr weeyaan meesha cadna waa khayr weeyaan laakiin wax madow haddaad aragto hawl adiga kuu taalla wey imise geedi baad kasii guureysaa meesha marka wa ximatan wax madow hadduu arko dhuxushii weeyaan aw sawdaan ama madowgii ximadu waa waa dhuxush dab qaxaya ama dhuxul madow ama wixii la mida haddaad aragto in kaana maa yaqsuduhu laa khayra fiihi waa ka cararaya qofkii wa minhaa waxaa ka mida sidaa darteed baa shaydaan marka talaacubu loo imanaya qofki shaydaankii baa ku cayaaraya wa minhaa waxaa ka mid a ah istikaaru subcati yacmaluha saaxibu alxaajati aw tucmalu lahu subxada wax ay yihaahdaan tusbixi weeyaan istikhaara istikhaaro tusbaxa weya inagu ma naqaano waddankeenna saanu malaynayo ya war ilaahay amarkeedana ah islaamaha sameeya miya <laughs> eh, laakiin waxaan ku arkay waddamadan sham khaasatan waxaa jira masjid umawiga ah haddaad tagto dad baa jira indhoolayaal oo meeshaa fadhiya waa loo imanayaa xaajadooda iyo dantoodaa loo sheegaya tusbax buu haystaa halkaasuu marka tusbaxi isaga kuu rogaya waxyaaba noocaas oo kalea jira marka yacmaluha waa mihnad bay u tahay shaqo yacmaluhaa saaxibu اlxaajati qofka saaxiibulxaajaha waa imanaya aw tucmalu lahu ama waa loo samaynaya wa min ariiqiha wa ariiquhaana wa ariiqatuhaana waxa weeyaan ariiqada loo samaynaya waa tanan fiiri an ya'khuda shaksu qofka inuu qabto weeyaan musabaxatan oo fayatamamama calayha bixaajatihi tusbixi buu qabanayaa fayatamamac markaa wuxuu qasdayaa oo niyeysanaya xaajadiisii uma yaxduru bacda xabaatiha qaar iyada ka miduu soo qaadanaya bayna yadayhi wayacuduhaa waa tirinaya in kaana fardiyatan macnaha tusbixi buu soo qaadaya ama kuushi ama wixii lamid ah marka xaajadiisi iyo dantiisii buu niyeysanayaa khayrkii inuu ugu jiro tiro kisi ama tiro dhaban iyo wixii la halmaalo in kaanad fardiyatan hadday tahay tiro kisi ah cadala camaa nawaah wixii uu doonaya waa iska dhaafaya wain kaanat eh, zawjatan hadday tahay laba labana oo tiradii dhabanka ahaydna ictabara maa nawaahu khayran wa saara fiih khayr baa kugu jiraa la leeyahay soco hawsha hmm marka nooc walba oo tusbaxana waa soo gelaya taa hadda aad sheegaysa islaamuhu ay sameeyaanna waa soo gelaya iyo wixii la halmaala walacamri ma alfarqu bayna hadihi الطariiqati wma kana yatabicu fi اljaahiliyati war halkan muxuu yihi sheekhu lacamri ma ka ma alfarqu muxuu yahay farqiga u dhexeeya bayna hadihi الطariiqati wadadan ay dadkani samaynayaan iyo wama kana yatabicu waxa ay raaci jireen fi اljaahiliyati اlأulى oo muxuu ahaa min iطlaaqi طayri jaahiliga waxay samayn jireen safar buu doonaya waxbuu rabaa inuu sameeyo shimbir buu soo qaadaya wuxuu le shimbirkan hadduu agga midigta aadana khayr ba iigu jira waa baxaya waa samaynaya waxaan doonaya hadduu dhankan aadana maya waa la tuuraya marka shimbirki hawada haddii lagu sii daayo midig uu aadana khayr baa la leeyahy hadduu dhankan kale aadana shar baa la leeyahy mhm. iyo wixii la halmaalo kolle waxyaaba iyagu ay samaysteen wey ama qoryo baa jiray sida ilaahay ba inoo tilmaamay yani qoryahaasaa la ridayaa hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahayba wixii kuusoo baxaad leedahay qoriridkaas maxay sameeyaan haye safarkiisaa dheeraade haye waxbay kuma jiraan dhiishi marka haye meeshaas hadday muxidii iska wado iska wado oo isa istaagin waxaa leela qofta waa soo socotaa dhiil la ruxay marka qof soo socodkiisii ku xiran yahay allahu akbar hmm. sheekha marka wuxuu yihi iطlaaqi tayri shimbirkii ay sii dayn jireen fi ljawi hawada kusii dayn jireen wa huwa maa samaahu sharcu sharciga waxa uu ku tilmaamay weeyaan biطiyara shimbirkii oo khayr iyo shar laga rajeeyo wanaha canha waana naga reebay sharciga islaamka wa minha waxaa ka mid a waxyaabaha istikaarada ay ka doonaan dadku istikaarat اlfunjaan koobkii qaxwaha lagu fiiriyo yacmaluhu caadata caadatan sidaa waxaa yeela gayru صaaxibi اlxaajati wayaquumu bicamaliha rajulu aw marأa qofka danta iskale baa imanaya nin iyo naag wuxuu yahayba qofka samaynaya loo imanaya wa طariiqatuhana waxay tahay an yashraba صaaxibu اlxaajati اlqahwa almuqadimati lahu gurigiisii baad tegaysaa koob qaxwuu kuu dhigaya koobkii baad cabaysaa qaxwadii markaad cabtid koobkuu kaa qaadaya marka fayakfiu اlfinjaan koobkii baa la gembinayaa haddii la gembiyey wabacda qaliilin yuqadimuhu liqaari'ihi koobkaagii aad adiga ka cabti wey qaxwii waa la rogay waa la gediyey markaa ka dhamaysatay haddii la gediye maxaa soo baxaya qaxwada waa naqaanaa gufur baa u dambeeya salkay jooga xariiqmaa kusoo samaysmaya mid baa imanaya marka fayaqra uu akrinayaa yani wuxuu akrinayaa finjaankii isaga wa bacda qaliilin yuqadimu waxaa imanaya liqaari'ihi kii akrinaya oo fayanduru fiihi wuu fiirinaya koobkii xariiqmaha ku yaal yaallay iyo waxa la midka ah bacda an uxdiثat ah, fadalaati اlqahwati qaxwada gufarkeedii markii uu sameeyey rusuuman sawiro iyo wa ashkaalan shakliyaalo suurado mukhtalifatin kala duduwan shanuha fii dalika shana kuli raasibin gufar oo dhan baana sidaas ah buu yihi sheekhu fii ayi inaa weel kasta oo idinkufiad haddii idinkufia haddii laga foorariyo fayatakhayalu maa yuriid marka qofkii baa la leeyahay sidan iyo sidan iyo sidan iyo wixii baa loo sheegaya mhm. uma yaأti ya'khudu fii sardi xikaayaatin kahiiratin qofkii baa marka wuxuu sheegayaa xikaayado tiro badan lisaaxibi اlxaajati qofkii koobka akrinayay baa wuxuu sheegayaa xikaayado iyo sheeko tiro badan qofkii danta lahaa buu u sheegaya falaa yaquumu min cindihi ilaa waqad imtala'at ra'suhu bihadihi اlsطuura qofkii meeshii kama kacayo koobka qaxwaha cabay ee danta lahaa ilaa sheekadii qofka u sheegaya isagoo maskaxdiisa ka buuxsantay oo ictiqaadsan waxan inuu khayr u yahay ama shar u yahay mm. wa minhaa waxaa ka mida waxyaabahan angaleesha ah iyo waa soo hoosgelayaan gacantaada la fiirinaya iyo turubkan laysu rogaya iyo waxyaabahaas o dhan kulli waa soo gelayaan iste waa shirkina weeyaan waxa alla tilmaamaynayo o dhan haddaynu tilmaamayno waa shirki wey istikaaratu almindal mindiishii weyaan mindalkii wa dariiqatuhuna waxa weyaan an yuudaca alfinjaan finjaankii in la dhigo mamlu'atan isagoo buuxa mamnuuc biy maa biyo ka buuxa calaa kafi shaksin maksuusin qof gaar ah sacabkiisaa la saaraya weelkii oo biyo ay ka buuxaan yaa qof gacantiisii la saaraya fi kafi mm, taqaaicun maksuusa marka waxaa samaysmaya marka laga qaado weeyaan gacantiisii waxbaa kusa samaysmaya fayakuunu fii yowmin macluumin min ayaami اsbuuci maalintaasi waa inay noqotaa maalin la og yahay oo gaar ah oo isbuuci ka mid ah uma ya'hudu saaxiba almandali baa qaadanaya alcuraafkii weeyaane fii takriimi alhimhamati bikalaamin hayri mafhuumin waxbuu akhrinayaa aadan adigu fahmaynin hadaladii sicirkii iyo balaayadii iyo shayaaiintii loo habarwacanayay iyo waxaasoo dhan buu akhrinayaa wayunaadii bacd aljini jinniga qaar ka midu u dhawaaqaya liyaأtuu bilmuhtami assaariqi inay keenaan qofka waxaday wa ayo qofka dhibkan sameeyey wa ayo waxaasoo dhan wa minhaa waxaa ka mida istikaaraة الramli bacaadkii weeyaan in la xarxariiqa iyo wixii la mid a wa ariiqatuhaana waxa weeyaan an yakhuطa shakصu qofka inuu xarxariiqo fi ramli bacaadkii khuطuuطan inuu xarxariiqo mutaqaطicatan isjarjaraya midna sidaa ay tahay midna dhinaca kale ay tahay oo kale maala haye uma yacuduhaa waa tirinaya ariiqatan xisaabiyatan buu tirinaya kow laba saddex xariqihii buu isu geynaya macruufatan ladayhim laakiin waa tiri iyagu yaqaanaan fayantahi minha arrintii waxay ku intihoonaysaa ay ku dhammaanaysaa ilaa istikhraaji burji shaksi qofka isaga a burjiga uu leeyahay oo la ogaado burjigu waxa weeyaan xidig baad leedahay maalin isniin talaada arbaca khamiis jimci sabti axad qofku mid unbuu dhashay maalmaha toddobada ah maalin walba burji baad leedahay marka burjigu macnihiisu waa waxa weeyaan maxaa la yihahdaa waddamadan aynu joogno waxbay dhahaan wadamadan waxbaa jira maya maya xidigahan bahalkan journaalada xitaa way kusoo qoraan xagga dambe scorbiyada weeyaan hmm. horoscopka weeyaan kaasaa loola jeedaa in qofka maalintaa sidaas weeyaan xaaladiisu waa sidan weeyaan kan weeyaan iyo wixii la mid ah la sheego sheekha marka wuxuu yidhi ilى istikraaji burji shaksi qofka xidigii uu lahaa iyo nasiibkiisii in lasoo saaro oo fayugshafu canhu meeshaa marka waxaa loo feydayaa fii kitaabin istexdarhu kitaab uu marka horeba wata kitaab gabalowgii lihada algaradi dantaa darteeda fayasrudu calayhi xayaatahu almaadiya meeshaasuu marka wuxuu ka akhrinayaa noloshiisii hore iyo walmustaqbilati bizacmihi iyo wax usoo socda qofka isaga sidaasaad ahaan jirtay sidaasaad noqon doontaa sidan weeyaan sidan weeyaan wahada alkalaamu bicaynihi aladi qiila lahu yuqaalu ligayri maadaama burjiha burjihima qad ittafaqa macnaha burjigu waa sidaas weeyaan hebelna sidaas weeyaanoo xidigaasuu leeyahay ama hebel noocaasuu yahay waxaas oo kale marka bisheed dhalatay baa lagu leeyahay maalintee dhalatay saacadee ahayd maalin miyay ahayd habeen miyay ahayd waxaasoo dhan waa lagu fiirinaya nasiibkaaga marka adigu waxa uu noqdo waxaasoo dhan waa shirki weeyaan wax fiicanna ma wa hada alkalaamu bicaynihi aladi qiila lahu waa warkii la yiri weeyaan yuqaalu ligayrihi maadaama burjihima qad itafaqaa wa minhaa waxaa ka mid ah isticdaaru اlkaf gacantaada in la dhowro wa hiya la takhruju cama madaa la تkرج عmا مضى فيعمل قارئ الكف مستعملا قوة فراسة مستعينة بزعمه على اختلاف خطوط باطن الكف على سرد حياة الشخص المستقبلية gacantaada la fiirinaya haddii la fiiriyo gacanta wax ku yaalo ma leh wax lagu weydiiyeyna ma leh laakiin halkaasi qofku wuxuu leeyahay quwa firaasa ah firaasadu waxa wey malaodoros mustaciinan bizacmihi wuxuuna gargaarsanayaa sida uu sheeganayo calaa ikhtilaafi khutuuطin khadyaalo tiro badan oo isdaba maraya oo gacantaadan meeshan muuqato mooye aanan aadan hadda arkayn xagga hoose ah ayuu fiirinayaa halkaasuu marka wuxuu ka akhrinayaa sardi xayaati shaksi almustaqbaliyati wuxuu ka akhrinayaa inuu soo sardiyo oo soo tilmaamo dhammaan waxay noqon doonto qofkan xayaatadiisa mustaqbalka ah wa minhaa waxaa ka mid a istikhaaraة اlmusxaf musxafkaa la qaadaya wixii hor dhan hadday ahaayeen kitaab gablow sixir ah hadda musxafkii baa soo qaadaya musxafkii haddii lasoo qaaday fayuftaxu lmusxafu bishakli cashwaa'iyin musxafkii la feydayaa shakli cashwaa'i ah macnuu waa marna dhinacan ka qabo mar xaggan ka qabo meel aan islahayn ayaa laga feydayaa mar horay mar gadaal mar dhexdaa mar marba si loo feydayaa ina waa lix boqol oo beji weeyaan mar haddii sidaa loo feeday marka waxayثu waqaca nadruhu calى aayati raxmati facal aayad naxariis leh hadday usoo baxdo waa la fayday waa la isku laabay waa la fayday waa la laabay waa la fayday aayadda soo baxday ama ta ugu horeysa soo baxday hadday beej cadaaba kuu soo baxa nasiibka aabbaha baa lagu cadaabi wey macnaheedu hadday usoo baxda buu yihi sheekhu waqaca nadru hadday indhihiisu ku dhacaan calaa aayati raxmatin aayad naxariis ah facala waa samaynaya wixii uu doonayay wa ilaa haddaynan usoo bixinse falaa ma samaynayo wa minha waxaa ka mid a addihaabu ilى bacdi اlmashaayikhi wa ahli الصalaax in la aado culamadii iyo mashaayikhdii dadkii lagu tuhmayey liyastakhiruu lahu inay isaga marka istikaaro u sameeyaan wa hada kulluhu min alumuuri اlbidciyati tanna waa tan shaam aan kusoo arkay iyaduna halkaas masaajidaasay fadhiyaan tusbaxaasay iska haystaan waa loo tegaya dantaasaan leeyahay istikaaro iisoo tuko adigu mhm. iyo wixii la halmaala wadalika liannahu kulli waxaasoo dhan waa bidco weeyaan waqamiimun biman yatalabasu biha an yakhiiba wa ehelna wuxuu u yahay qamiin waa waxa weyaan wuxuu ehel u yahay biman qof yatalabasu bihaa arrintan labistay ee la yimid an yakhiiba inuu hoogo oo wayukhziya la halaajiyo weeyaan wadalika maxaa yeeley liannahu munqaطicun can اladii khalaqa fasawa wuxuu ka go-ay qofkan isaga ah allihii intuu abuuray weliba ekeeyey jirkiisa waqadara fahada intuu awoodayna hanuuniyey weliba wa min alأkhطاء الnaasi fi الاstikhaaraةi waxaa ka mida الtacadي calى sifatiha الsharciya hadduuba la yimaado sifadii sharciga ahayd inuu iyada xitaa ku xadgudbo oo see ugu xadgudbaya kaan yuri yaziida shayئa can الصalaati salaaddii waxbuu ku daraya wducaaءi اlma'huurati buu wax ku daraya ow yactaqidu ama wuxuu ictiqaadinaya oo rumaysnaanaya sharطa calى sharciyatiha shardi buu rumaysnaanaya calى sharciyatiha iyada waajibnimadeeda lam yaqum calayhi daliil kaasoo aanan daliil lahayn kaan yaquula maala tilmaanteedu waxay tahay inuu yihaahdo oo maala oo kale laa takunu اlاstikhaaraةu ila fi alأshyaءi اlmutaradidati fiiha istikaaradu maba noqotoba sideedaba waxyaabaha aad adigu kala garan weyda khayrka iyo shartooda aw amase la almutaradidata fiiha aw la fi اlashyaءi اlmubaaxati aw amase laa yadacu ducaa ducadii maba dhigayo oo kale maala caqba الsalaa salaada gadaasheeda fayanquluhu ducadii buu usoo raraya ilى sujuudi meeshii allahuma inii astakhiruka bicilmika waastaqdiruka biqudratika ay ahayd bacda الsalaa in la ducaysto ayuu qofka wuxuu usoo rarayaa oo uu leeyahay aqrab ma yakunu lcabdu min rabbi wahuwa saajid halkaasaan ku ducaysanaya anigu oo halkaa aqrab maa yakunu lcabdi min rabbi wahuwa saajid wayba tahay aslan eh nebiga alayh isalatu asalaam miyuu halmaamay adigu markaad la imanayso istikaaradu waa bacda salaa weeyaan ducada ee qabla salaa ma aha sheekha marka wuxuu yihi fayanqulu wuxuu usoo naqlinayaa ila sujuudi maala aw amase khasar ragcatayni ra labadii ragcadoodbu wuxuu ku khasisayaa biqira'atin mucayana labadii ragcadood waa in ragcada koowaad ay noqoto faatixada ragcada labaadna wuxuu le wa inay noqoto suurat fulan ragcada labaad bacda alfaatixati waa inay noqoto suurata fulan ama aayata fulan wa ictiqaaduhu markaa sheekha wuxuu yihi arrimahaasoo kale ayuu ictiqaadinaya biqira'atin mucayana wa ictiqaadu suniyati dalika arrintaa inay sunno tahay buuna ictiqaadinaya iyo wa istixbaabihi inay wanaagsan tahay wa min shari akhطaءi اlkahiiriin waa sharta ay sameeyaan ama ka dhaca in badan oo dadka istikaarada tukanaya qowluhum caqibaha waxaa ka mid a markay ducadii la yimaadaan dabadeeda istakharnaa waman tafacna ilaahay baanu istikaaro weydiisanay waxbana nooma tarin wanaxwi dalika min alcibaaraati oo kale ereyadaas oo kale alatii tunbiu taasoo ka waramaysa can cadami istislaami liamri اllahi caza wajal qofka inuusan uba hogaansaminba amarka ilahi subxaana wa tacaala maxaa yeele markaad leedahay ilahay istikaaraan weydiistay waxna ima anficin ilahay waxba ima tirin wey macnaheedu waraxima allahu bna اlqayim ilahay ha u naxariistay imam bn اlqayim cindama qaala markuu yihi fi kitaabihi اlfawaa'id wakadalika alabu الshafiiqu calى waladihi ka waran haddaba ilahay walilahi اlmathlu اlaclى laakiin suuradan dhagaysa ibn qayim kuu tilmaami doono wakadalika sidaasoo kale waxaa la mid a alabu shafiiq aabbaha naxariista badan calaa waladihi ilmaha u dhalay alcaalimi garanaya bimaslaxatihi garanaya idaa ra'aa hadduu arko maslaxatahu fi ikhraaji dami اlfaasid ilmihii uu dhalay inuu intuu sakiin dhac ku siiyo dhiiggii faasidka inuu ka soo daadiyo ma inuu wiilkiisa diluu damcay maya laakiin macnaha naxariistiisii baa waxay gaarsiisay dhiiggan faasidka inuu ka soo daadiyo mindi qaato dilaaciyo soo maa sakiin qaato sheekhu wuxuu yihi marka ibn qayim raxmat ullahi taala aleyh wuxuu yihi badaca jaladahu waa dilaacinayaa maqaarkiisii buu dilaacinayaa wa qaطca curuqa xididadiisii buu goynayaa wa adaaqahu wuxuu dhadhansiinayaa alaalaam ashadiida xanuun aada u tiro badan bal waxaa laga yaabaa isagoo sidaa u gooyey oo dilaaciyey haddana inuu dab qaato ku dhajiyo weliba kulli waxaasoo dhan wuxuu u samaynaya waa naxariis wey wain ra'aa shafaa'an hadduu u arka inay tahay caafimaadkiisa mid ay ku xiran tahay fii qaطci cudwin min acdaa'ihi xubin xubnihiisa ka mida in la gooyo abaanahu canhu waa ka goynaya kulu dalika waxaasoo dhan wuxuu u samaynaya waxa weeyaan raxmatan bihi naxariis uu u naxariisanaya ilmaha u dhalay iyo washafaqatan calayhi dhimrin uu u dhimrinayo wain ra'aa maslaxatahu hadduu u arka maslaxadiisu fii an yumsika canhu inuu ka haysto alcaطaa aabba hadduu u arko ama hooyada hadday u aragto ilmihii inay khayrba ay ku jirto inaan waxbaba la siininba waxbaba inaan la siinin lam yucطihi ma siinayo walam yuwasic calayhi umana waasic yeelayo licamalihi maxaa yeelay ana dalika akbaru alasbaab ilaa fasaadiha ilaa fasaadi wahalaakihi wuxuu u arkaa hadduu shilin siiyaba inuu meel daran la aadayo sidaa darteed waxba ma leeyahy caruurtii kalena waa siinaya oo maxaa dhacay kan miyaadan umaya naxariista waxay ku jirta waxba la siinin sidaasuu arkaa waalika wakadalika yamnacuhu waa sidaasoo kale waxaa la arkaa waalidku inuu u diido kahiira wax badan oo min shahawaatihi ah ximyata lahu wamaslaxata bukhlan calayh isagoo u arkaya in ay u tahay arrintaasi haysasho ximyatan lahu ka haysasho laga haynayo wixii fasaad iyo dhibaato ahaa wamaslaxatan inuu u arkayo laa bukhlan la calayhi inuu isaga ka bakaylayo maaha ilmihiisi marka faaxkamu alxaakimiin ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala allaha axkamu alxaakimiinta ah wa arxamu araaximiin ah wa aclamu alcaalamiina ah, caalamka oo dhanna ugu cilmi badan aladi huwa arxam bicibaadihi ilaahaasoo oga naxariis badan addoommadiisa min minhum xaggooda bianfusihim naftooda oga naxariis badan ilahay naftooda waa kaaga naxariis badan yahay subxaana wa tacaala wa min aabaa'ihim aabbayaashiina dhalay iyo waa nooga naxariis badan yahay aabbaha iyo awowga iyo awowga iyo awowga sii wad weligaaba ilaa aadan gaar wa umahaatihim hooyooyinkiina dhaalina waa sidaa wey waa nooga naxariis badan yahay ilaahay id anzala bihim maa yakrahuun hadduu ilaahay ku soo dejiyo subxaanah wa tacaala wax ay dadku nacayaan kaana khayran lahum waxaa arrintaasi u noqonaysaa khayr min anlaa yanzila bihim nadaran minhu lahum inuu ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatadan uu kugu soo dejiyey noloshan kugu xumaatay culayskan ku haysta faqrigan ku asiibay caruurtan caasiga kugu noqotay ilaa gayri dalika oo sii tiri weligaaba xanuunkan iska kaahaya ee caafimaadba aanan lahayn ilaahay markuu kugu salladayo macnaheedu waxay tahay aadba waalid baa tahaye ilmahaaga hadday caafimaadku ugu jiro in gacanta laga gooyo waa ka goyn lahayd haddii la leeyahay ilmahaagu weligii cudurkan ka bixi maayo ilaa gacanta in laga gooyo mooye haddaadan ka goyninna jirka intiisa kale o dhan buu gaaraya khalaas waa dhimanaya oo in noloshiisa ma waxaa ku jirta in gacanta la gooyo ha gooyaad leedahay dhakhtarka waa u saxiixaysaa weliba nolol iyo geeri geeribu udhexeeya qalninka lagu samaynaya haye baad leedahay ha la qalo sidaasaad odhanaysaa marka allana subxaanahu wa tacaala arxam raaximiin isagoo ah ayuu dhibaatadan ku kugu salladay wax kalena ma ahe waa raxma weeyaan waa naxariis weeyaan waana noga naxariis badan yahay aabbayaasheenni iyo awoyaasheenni iyo hooyooyinkeenni iyo ayayooyinkeen intaba waa noga naxariis badan yahay ilaahay bal min anfusina waa noga naxariis badan yahay ilaahay marka arrintaasi wax kale ma ahe waa khayran lahum wax u khayr badan weeyaan min an laa yunzilahu bihim inuusan ilaahay ku soo dejinin nadar minhu ilaahay xaggiisa isaga og waxan lahum wa ixsaasan ilayhim maxaa laga yaabaaba haddii ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad iska kaa siin lahaa oo wax walba isaga kaa hagaagi lahaayeen qoq inaad ka qaadi lahayd iyo kibir gaalnimoba aad ku dhici lahaydba amaaba dhibaatadani kuu khayr badan tahayo addoonnimada ilaahay markaasi aada la imanaysaa wluطfa bihim dhimrin ilahay uu dhimrinaya addoommadiisa walow makanuu min اlاkhtiyaari lianfusihim hadduu ilaahayna makanin lahaa nafteenna ikhtiyaarkeeda oo la dhihi lahaa qof walbow saacaddaa wixii ka dambeeya naftaada waxaa damacda adaa garanaya khayr iyo shar waxay ahaataba haddii sidaa la dhihi lahaa lacajazuu way ka cajazi lahaayeen dadka can اlqiyaami ukicidda bimasaalixihim ay ukacayaan bay ka cajazi lahaayeen wluطfa bihim walow makanuu haddii uu makanin lahaa min alاkhtiyaari lanfusihim naftooda ikhtiyaarkeed hadduu ilaahay makanin lahaana lacajazuu can اlqiyaami waxay ka cajizi lahaayeen u kicid bimasaalixim ay u kacaan cilma wairaadaة wacamala horta mayaad garanaysaa cilmi ma u leedahay naftaada maslaxadeeda iyo khayrkeedi iyo wanaageedii mase awoodaa camalkeedase ma u kici kartaa lakinahu subxaanaه wa tacaalى tadbiiru umuurihim ilaahay baa umuurteenna o dhan inoo kala hagaya bimuujibi cilmihi buuna ilaahay inoogu kala hagayaa cilmigiisa waxa uu waajibiyey iyo wa xikmatihi wa raxmatihi axabu am aan jeclaano ama aan nacno nac ama jeclow ilaahay subxaana wa tacaala waxa khayrka iyo wanaagga ku jiro ayuu ilahay kugu hagayaa walidaalika maxaana loo sunneeyey fi kuli sabaaxin wamasa xadiidkii nebiga uu baray salawatu اllah wasalaamu caleyh gabadhiisii faatima ahayd anas ibnu maalik uu warinayay umina caaisha iyo khayrkoodana waa laga wariyaaye allahuma laa taklnii ilى nafsi طarfata cayni allahuma rabi samaawaat ilaaha subxaana wa tacaala baa xaggiisa loo cararaya oo la leeyahay laa takilnii ilaa nafsi darfata caynin ilaahow ilbiriqsi inta la isku qabtay isha il intaad isku qabateed kala qaaday intay dhan tahay saacad ahaan wax la tirin kara maaha wax weynna ma aha inta ilaahu ha ii tala saaran naftayda weyaan maxaa yeele khayrkeeda iyo sharteeda garan mayno qofka loo tala saarta naftiisa intaa in la egna waa halaag waa khasaare wey marka facarafa dalika almuuqinuuna basmaa'ihi wa sifaatihi facarafa dalika arrinkaa waxay ka ogaadeen almuuqinuuna kuwa yaqiinsan biasmaa'ihi ilaahay magacyadiisa iyo wa sifaatihi tilmaamihiisaba falam yahtamuuhu fii shayin min axkaamihi marka himaba maynan siinin murugba iyo walwal iyo walbahaar toona kuma hayo axkaamtii markaa adduunyadan waxaa qulqulaya hadday murug asiibto iyo hadday balaayo asiibto iyo hadday dhibaato asiibto iyo waxoo dhan ba hawl u taallaba ma ahaba iyaga maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala naxariis inuu uga danleyn bay ogyihiin weligoodba in khayrkuba sidaa ugu jiray ogyihiin iyaga marka ah, sabr bay la imanayaan waana tan nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh cajaban liamri lmu'min ina amrahu kulahu lahu khayr cajab waxaa le oo la yaab qofka muminka amarkiisii maxaa yeelay amarkiisa o dhan ba wada khayr weeyaan in asaabathu saraa shakar fakaana khayran lah hadduu wanaag helo ilaahay buu leeyay alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah kaana khayran lah in asaabathu daraa dhibaato hadday soo gaartana sabra fakaana khayran lah waa ku sabraya saasaana u khayr badan marka arrintiisu mar walbaba khayr iyo xumaan waxay ahaataba sharba waa sabraya ama waa u shukrinaya ilahi subxaana wa tacala waa u mahad celinaya khayr bayna u tahay sidaa darteed ayaa sheekhan wuxuu yihi wakhafiya dalika arrinkaa wuxuu ka qarsoomay cala aljuhaali bihi dadka ilaahay jaahilka ka ah wa biasmaa'ihi jaahilka ka ah magacyada alle wa sifaatihi ilahay tilmaamihiisa jaahilka ka ah maxay keentay fanaasacuuhu inay ilaahay la doodaan tadbiirahu arrintan iyada a tadbiirka ilahi subxana wa tacala inay kula doodaan ilaahay waxaan uu meel dhigay inay yidhahdaan ilahu maxaa saa u yeelaysaa ilaahayow maxaa aniga sidan ii yeelaysaa hmm. qolooyinkan gaaladaanu ka barannay soo maa waayo miy buu leeyahay ilaahay maxaa dhacay aniga hmm. maxaa dhacay aniga aniga maxaan kasbaday maxaa sidan iigu yeeleysaa ilaahay caadil maaha marka macnuhu sidaas weeyaan qolo soomaali oo sidaa lehna waaba arkayba qolo soomaali oo islaam sheeganayso weliba awliya alla lagu tilmaamo o dhehaysa ilahay caadil maaha indhahaygan saaray la iga sheekayn maayo marka sheekhu wuxuu yihi dagaal bay ilaahay ku qaadeen waqadaxuu way ceebeeyeen fii xikmatihi ilahay xikmadiisa wuxuu yidhahde ilah waxba ma ogidba weyaan walam yanqaduu lixukmihi xukumkiisana umaynan hogaansamin wa caraduu xukmahu ilaahay xukumkiisana waxay u bandhigeen bicuquulihim alfaasida caqligooda faasidka ee aan waxbaba ahaynba wa aaraa'ihim albaila aara'dooda baailka ah wa siyaasaatihim aljaa'ira siyaasadooda jaa'irka ee dulmiga ah falaa lirabbihim carafuu rabbigoodana maysan aqoonsanin walaa limasaalixim xasaluu haddii xitaa rabbi intay ku kufriyaan wax un gaari lahayn wax dhan bay ahaan lahayde masaalixdoodi iyo dantoodiina maynan gaarin dhibkiina kama zuulin dhibkii weli waa haystaa wey macnaheedu dhibkii weli waa la haystaa wallahu lmuwafiq ilaahay subxaana wa tacaala baanu ka baryaynaa inuuna waafajiyo khayrka wamataa dafara alcabdu addoonku mar allaaliya markuu arko bihadihi almacrifati macrifada iyadaa markuu dareemo weeyaan addoonku macrifada ayada ah fi dunya qabla alaakhirati sakana waa xasilaya fi dunya buu xasilaya qabla alaakhirati intaan la gaarinba fii jannatin buu ku xasilayaa laa yashbihu naciimuha ila naciima janati alaakhira waa meeshuu shekh islam ibn taymiya ohan jiray addunyada janna ay leedahay man lam yadkhul janat اdunya laa yadkhulu janat alaakhira addunyada janna ay leedahay oo waa qofka inuu qalbigiisa inshiraax ku qabo ilaahay macrifadiisa subxaana wa tacaala towxiidka rabbi jala wacala ilaahay ku kalsoon yahay ilaahay macrifadiisa uu bartay jala wacala maxaa yeeley kulama sdadta towxiidka macrifadiisa mar allaala markaad ziyaadsato waxaad ogaanaysaa anaka cabdu xaqiir inaad tahay addoon xaqiir oo aan waxba ahayn bicadamat illahi jala wacala wa markaasaa waxaad leedahay kuu ziyaadaya addoonnimo ilahi subxaana wa tacaala allahuma laka alxamdu baad leedahay ilaahayow inaan addoon kuu ahay baabaan kuugu mahad celinayaaba rabbi oo addoonnimadaada xaqeedii ma gudanin waa waxa nebigu u oran jiray salawatu ullahi wasalaamu caleyh markuu suuliga ka soo baxo kufraanaka kufraanak macnuhu waa maxay cuntadan aad markaad cunaysa iyo cabitaankana sida sahalka ee macaanka ah kaaga daadegaya caafimaadka ah ee weliba inta la kala nadiifiyey intiisii dheefta lahaydna jirkaagii la geliyey intiisii wasakda ahaydna lagu yasiray waddaday ka soo bixi lahayd ee lagaa soo saaray maxaa kuu dhigma weeyaan marka haddaba inaad sheegtid oo tiraahdid maxaa u cunama masquushana meel ma aha dikriga ilaahay lagu xuse markuu ka soo baxuu dhihi jiray kufraanaka yaa rabbi ilaahayow dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa nicmadaad isiisay shukrigeedii ma gudanin inaba ha yaraatee macnuhu sidaas weeyaan qofka markao jannu ku jiraa weeye adduun intuunan aakhira teediiba gelinba sida ka kale cadaab adduun ugu jira intuusan cadaabka aakhira gelin maxaa yeele welwel iyo walbahaari iyo qalbigiisa ka zuuli maayo stress baa ku dhacaya waxyaaba balaayaa ku dhacaysa adduun un baa hor ordaya weligiiba shaytaan hawe iyo fainahu laa yazaalu ma garanaysaa marka qolooyinka strska maxaa loo soo qoraa ma taqaanaan qolooyinka stresska waxaa loo soo qoraa in la seexiyo kaniini la leeyahay qofku waa seexanaya mana kacayo saacado ah, maalmo waa inuu jiifo hurdadana waxaan naqaanaa sida imaam ibnqayim iyo keyrkiisa ay yihaahdaan waa akhulmowt weeyaan geeridii bay walaalata sida ilahay buu qur-aanka ku ishaaray subxaana wa tacala macnuhu waa maay waa tactiil alxayaat qofka noloshao dhan baa laga qaadaya ee waxay ahayd qofka in ilaahay la xusuusiye subxaana wa tacaala kitaabka alla uu akhristo rabbi u laabto aayaadka rabbi subxaana wa tacaala ku tadaburo nabigaa wuxuu dhihi jiray salawaatu اllah wasalaamu caleyh wajucilat الsalaatu qurata cayni indhahaygu waxay ku qabowsan lahayn ilahay wuxuu ka dhigay salaada ida xazabahu amru asraca ilى الsalaa hadduu shay murug geliyo salaaddu u degdegaya nebiga alayh الsalaatu wasalaam sidaasaan la doonaya qofku inuu ilaahay u cararo subxaana wa tacala falyatanafas ilmutanaafisuun fainahu laa yazaalu raadiya can rabbihi qofka muminka ahaa ee jannadii adduun galay fainahu laa yazaalu ka zuuli maayo raadiyan inuu yahay mid ku qanacsan can rabbihi waridaa jannat dunya weeyaan rabbi oo raalli laga noqdona waa janno adduun weeyaan wa mustaraaxu lcaarifiin meeshay ku raaxaysanayeen way dadka caarifiinta ilah yaqaana fainahu طiibu nafsi nafta iibkeediiy wanaageedii weeyaan bima yajri calayha wax allaale wixii dusheeda soconaya oo min almaqaadiiri ah wixii qadarka ilaahi ah waxaan ku dul maraya inaadan waxbaba arkin waxna ka soo qaadin culaysba inaynan kula yeelanin dhagaahagaba ka xagga ka xaggoodaba ha marsiinin qalbigaagaba yaynan aadin yaynan raad ku reebin qadar allah wamaa shaaa facal dheh ilaahayow adaan kuu daayay subxaana wa tacala hadday musiibo tahayna ku sabar hadday khayr iyo wanaag yahayna alxamdu lilaahi dabadi lain shakartum laaziidanakum rabbi yiriye sheekha marka wuxuu yidhi arrinta iyadaa marka waxa weeyaan meesha ay ku raaxaysteen dadka caarifiinta ilaahay yaqaana fainahu inahu nafsi qofka caarifka ilaahay yaqaana naftiisu waa iib weeyaan bima yajri calayha waxa ku dul socda oo ah min almaqaadiir naftiisu had iyo jeer raaxay ku jirtaa walidaalika waxay ohan jireen salaf hadihi اlumma nicmada aanu haysanno ee laabta inoo buuxda hadday ogaan lahayeen abnaa almuluuk caruurta boqoradu ay dhaleen waa nagula dagaalami lahaayeen seef bayna noo qaadan lahayen laakiin anna see loo heli karaa oo wax ilaahay qalbiga yeelay weeye subxaana wa tacaala shay ilaahay qalbiga uu dejiye weeyaan oo ah ilaahay subxaana wa tacaala kalsooni in lagu qabo oo rida ilaahay subxaana wa tacaala aada qabtid wax walbana aada ogaatid in biyad illaahi ay yihiin subxaana wa tacaala ilaahayna xikmad inuu oga dal leeyahay waxaan dushaada uu yeelay hadday khayr ay tahayna inaad u carartid rabbi subxaana wa tacaala shukri iyo khayrkaas inaad dadka muslimiinta wax ka siisid nabiy sulaymaan markuu ilaahay wax walba u sakhiray laysugu soo aadiyey shimbira miyaa tiraahdaa shayaaطiin miyaa tiraahdaa insi miyaa tiraahdaa dabaylo miyaa tiraahdaa wax walbaba markuu ilaahay u yasiray subxaana wa tacaala ayuu ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa u laabtay wuxuu yidhi layabluwanii rabbi ashkuru am akfur ilaahay waa ijaribaya waa imtixaanaya bal inaan u shukriyo iyo inaan ku kufriyo maxaa yeeley nicmo rabbi weyaan subxaana wa tacaala hmm. ama binicmati rabbika faxaditna waatuu rabbi yidhi fainahu marka qofkii muminka ahaa iibu nafsi weeyaan naftiisu miday tahay mid xasiloon oo iib ah bima yajri calayha waxa dusheeda ahaaday ee ku soconaya oo min almaqaadiri ah isagoo ad arkaysid inay dhibaato badan haysato haddana waa mustaraax albaal wey laabtiisu waa xasilan tahay alatii hiya caynu ikhtiyaar illah qalbigaasoo ah meesha ilaahay doorashadiisa ah iyo wa طma'niinatiha meesha laga xasila weyaan ila axkaam اdunya addiiniyati wa hada huwa الriضا biالlah kaasina waa ilahay ka raali noqoshadiisa rabban rabbinima looga raali noqdo wa bilislaamina diinan laga raali noqdo wa bimuxamedina sal lla alay slam rasuulan looga raalima noqdo rasuulka alayh isalaatu wasalaam saddexdaa qofka raalli ka noqda raditu biاllahi raban wbilislaami diina wabimuxamedin sala اllah alay wasalam rasuula nebiyana lafdiga kalaa oranaya fadliga kusoo arooray waa naqaanaa fi sabaxi walmasa in la yihahdana rasuulka ayna faray salawatu llah wasalaamu aleyh bacda alaadaan in la dhahana waa la inoo sheegay wama daaqa طacmu اliimaani ma dhadhaminin iimaanka macaankiisa man lam yaxsal lahu dalika arrinkaa qofkaanan helin arrinkaa qofkaanan helinin macaanka dhadhankiisii iimaanka maadan dhadhaminin iimaanku inuu macaan yahay kaa marka qalbigaaga aad ka dareento ee laabtaadu ay sidaa ku noqoto wax ku xasilan markaasaad dhadhamisay wey iimaanka macaankiisi akhtaa lmusaliin haddii istikaaradii halkaa looga soo gudbay akhtaa lmusaliin qolooyinkii musaliinta ah khaladkoodii weeyaan fii salaati alciideyn khaladka afar iyo lixdanaad laysa fi lislaami siwa ciidayni horta hore waxaad ogaataa islaamku inuunan lahayn laba ciidood mooye wax kale humaa waxay kale yihiin ciid alfiri iyo wa ciid aladxaa laakiin waqad ibtuliya almuslimuun muslimiinta waxaa lagu ibtileeya wakhtigan isaga ah biitikhaadi kaiiri min acyaadi zamaniya wa makaaniya inay yeeshaan acyaad zamani ah zamankii ah iyo wa makaaniyatan meelo lagu ciido maa anzala allahu biha min sulطaanin taasoo ilaahay subxaana wa tacaala wax suldaan iyo xujo uusoo dejiyay aynan jirinin faama azamaniyatu fakaiirun ciidaha zamaaniga ahee zamanka loo yeela waktigiiyo la mudaystay waa badan yihiinoo minhaa waxaa ka mida yowm اlmawlid الnabowi maalinta ilahi nebigaa dhashay salawatu اllah wasalaamu caleyh in ka badan lix iyo toddoba iyo sideed qowl yaa ku soo arooray maalintuu nebiga dhashay salawatu اllah wasalaamu aleyh oo khilaaf ah qowl sax ahna lama hayo qolo waxay yihahdeen bisha rabiic alawal weeyaan haye ha ahaatee goormo weeyaan labadeedii waa la sheegaa sideedeedii waa la sheegaa tobankeedii waa la sheegaa sideed iyo tobankeedii waa la sheegaa qolooyin waxay yihaahdeen waa ramadaan qolooyin waxay yihaahdeen maya e eh, waktiyo kaley tilmaameen haddaba intaasoo eh, qowl qowl saca lama hayo laa nebigaynan ka sugnaanin salawaatu ullahi wasalaamu aleyh walaa saxaabadii baynan ka sugnaanin nabiga alayh salat slam maalin isniin inuu dhasho un baa la ogyahay bishu waxay ahayd iyo maalinay ka ahayd toona lama hayo ta kale waxaad ogaataa dhanka kale nebigu maalintuu dhintay isniin ba ahayd bisha rabiica alawal la yihahdo ama mawliidkan u naqaanana labiyo toban bay ahayd kaba soo qaad sidaa sheegaysid inuu labiyo tobankii mawlid dhashay nebigu annagu waxaanu hubnaa oo qaطcan ay tahay yaqiin la huba ay tahay labiyo tobankii mawlid inuu nebigu dhintay adigu ma baraarugaysaa oo waxaad leedahay damaashaad weeyaan iyo ciid mise baroor bay kuu tahay iyo baroor diiq baad diirseynaysaa maalin muruga miyay kuu tahay mise maalin farxadeed weeyaan hawl adiga kuu taallo wey marka haddaad geerida nabiga ku farxaysi salawatu اllah wasalaamu alayh marka wax bidca inay tahay taasaa kuugu daliil ah wa leylat اlmicraaji baa ka mid ah leylat lmicraajka goormay ahayd ya habeenkii leylat lmicraajka nabiga la dheelmiye waa goorma yaa yaqaana nisfu shacbaan wey shan iyo tobanka shacbaan baa la dhahaa mise toddobiya labaatanka rajab bay ahayd rajab wey sheekh toddobiy labaatanka rajab wey waleylat nisfi min shacbaana shan iyo tobanka habeenka ay tahay shacbaan iyaduna waxay ka mid tahay habeenka leylatulxukunka ay dhahaan wey wa minhaa waxaa ka mid a maa yujcalu limiilaadi saalixin annaga waxaynu soo gaaray maha nebi saalix habeenkii uu dhashay aw man yadunu ama ama addoon saalix aba dheh haddaad doonto aw man yadunu ama qofka la malaynayo salaaxuhu sheekhi hebel ahaa dhashay ama mawlidkiisii weeyaan taasina aad bay u badan tahay masr haddaad tagtaan waad arkaysaan shaadali sheekha dhahayeen iyo e, wixii la mid ah mm-hmm. aad bay u leeyihiin iyaguna mawlid mm-hmm. waxa weeyaan dariiqo walba waxay leedahay intaasoo wakti weeyaan mm-hmm. xitaa awliyadooda habeenkay dhimatay iyo maalintay dhimateen iyo shuyuukhdoodii iyo waxaad maqlaysaa maalintaasna waa maalintii maxaa la dhihi jiray banaanbixi habeenkaasna waa dhafarkii maa maxaa kaloo la dhihi jiray iyo wixii la mid ahaa hey cala ayati xaal biyolayadu kuma wasii jirtaba yeesho may badan yihiin anagoo xaggeena soomaalida haddii la dhaho aad bay u badan yihin ma yaro wa minhaa waxaa ka mida ah maa yujcalu wax la yeelo liwilaayati bacdi muluk yusama waxaa lagu magacaabaa ciid aljuluus maalintii boqorkaasi ama qofka madaxda ah oo xukunka ku fadhiistay ko iyo labatankii octoobar oo kale wa huwa min cindi ciidi nayruus waxaasoo dhanna waxaa laga soo qaatay ciidda nayruuska la yihaahdo mhm. cinda alcajami annaga waxbaa naga soo gaaray nayruuska soomahayn nayruuska waa ciid bay noo ahayd dabshidkuna ciid buu noo ahaa soo mahayn waa isilayada wey waa asalkeeduna wuxuu ka soo jeedaa ciidii dabshidka la dhihi jiray weyaan dabka la shidi jiray laga bodboodi jiray asalkeeduna majuus buu ka soo jeedaa qolooyinkii eraaniintii hore ee dabka caabudi jiray buu ka soo jeedaa wa minha ma yujcalu lihawrati اlmunaaziciina lilmuluki waintisaari bacdihim calى bacضi wa huwa ma'kuudu min ciidi اlmahrajani cinda alcajam mahrajaanka waxa loo yaqaana ciid almahrajaan taasina waa maalintii towraddu ka adkaatay ama qoladaasi ay ka adkaatay qoladii ka horreysay kacaanka u dhacay iyo wixii la wa min alacyaadi almubtadicati aydan waxaa ka mid a ciid aljala wax la yihahdo wa ciid alistiqlaal maalintii xorriyadda maalintii maxaa weyaan isu tagaya israaca wixii la mida waxaasoo dhan ilaa gayri dalik min alacyaadi almubtadicati liayaami ashuruuri liayaami asuruuri walifraaxi mima lam ya'dan bihi illah aad bay u tiro bateen ilaa qofka nafahantiisa iyo maalintii u dhashay iyo maalintii sidan ahayd iyo waxaasoo dhan ba ciid baa laga dhigay waxoo dhan waxaasoo idil wax ilaahay uu soo dejiye ma aha waa bidca weyaan mm, waa bidca weyaan waxaan habi britneyga ay leyin waa bidca weyaan wax la sameeyanaya maaha w almakaaniyatu cidda makaaniga ah waxa weeyaan fihiya ma axdatha alhamaj rucaac hamaj rucaac hamaj waxaa la yihahdaa sideedaba rucaaca ah roob ma da-ay miyi baynu joognaa roobku markuu doo aroorti maxaa dhulka ka soo baxay baalaley baalalaydaasi maqaab wanaagsan oo isku mid ah sida shambiriya bay u duulaan mise mid walba dhan bu isaga duulaa mid walba dhan bu isaga duulaa hamaj rucaac kuwaasaa la yihahda aan meel ay u socdaan meel ka socdaan kala garanayn toona sheekha marka wuxuu yihi bidcada makaaniga ah fa hiya ma axdaatu ma axdathu waxay soo dariyaan weeyaan alhamaj rucaac qolooyinkan hamaj ka ahe rucaacda ah min alijtimaacaati cinda alqubuuri marka ay ku kulmayaan wa ictiyaadi almajii'i ilayha ka cadadhigashada qabrigaa markay imanayaan ima muطlaqan duuduub ahaan aw wa ima fi awqaatin makhsuusa waqtiyo gaar ah maalin isbuuc baa jira laysugu imanayo halkaa lagu dhafrayo maalin hiblaayo waa la banaan baxaya kulli halkaasa calan inta la wada qaato calankii la digrinaya kulligood mhm. waa la soo wareeganaya qabrigii baa lagu dul dawaafaya min alijtimaacati cinda alqubuur marka walaa siyamaa gaar ahaan maa yafcaluhu cinda alqabri almansuubi qabrigan loo nisbaynaya ila albadawi sayidii badawi ay dhahaan eh, ku yaala masr ama shaadali ama wixii la ah, bimasr wa cinda alqabri almansuubi ila alxusein xuseen qabriga loo nisbaynaya bikarbala qabriyada xuseen waa tiro badan yihin caalamalislaam ku yaalla malaha waddan walbaba qabri baa ugu yaalla masar waa ku yaalla oo suuriya waa ku yaalla oo ciraaq waa ku yaalla oo wax o dhan waa ku yaalla madiine xitaa waa lagu aasay waa la dhaha hmm. shekh alislam ibna taymiya risaalo dhan buu kaga hadlayey fii majmuc alfataawa ka mid ah wa cinda qabri sheekh cabdilqaadir aljilaani bibaqdaad isagu waaba qudb laqdabaabki weeyaan falmunkaraatu fi xayaati lmuslimiina marka alyowm walaa siyama fi lciidi kahiiratun aad bay u tiro badan tahay ciiduhu waxaan gaalada inoo keentay anagu qaadanayna iyadu kumaba jirtaba ciidi xataa beentii in loo sameeyey maalin ciid a soo ma beentii ilahay naga xarimay xitaa maalin ciid ay leedahay y way nagu soo socotaa bisha nagu soo socota kowdeeda wey abril kowdeeda waa maalin ciida weeyaano beentaa iska leh maalintaa maalintaa been un laysu sheegaa marka xataa munkaraadkii baa leh munkaraadkii baa iska leh mila waxaa ka mid a tabaruj الnisaai ciidaha waxa dhaca haweenkii inay baxaan iyagoo qaqaawan wa tazayun الrijaali raggii inay isqurxiyaan maxay isku qurxinayaan waxay isku qurxinayaan waxaa ka mid a bixalq الlixa tinti oo la xiiro wa takhsiisi ziyaarati اlqubuuri fi hada اlyowm maalmaha in lagu khaas yeelo qubuurtii oo la ziyaarto wاlاkhtilaaطi inay isdhex galaan raggi iyo dumarkii wاdukhuuli calى الnisaaءi hayra almaxaarimi haweenka inay u galaan rag aan maxaarimtooda ahayn wاlsraafi xadgudub lagu xadgudbo xoolihii iyo wtadbiir wtabdiir waxa weeyaan xaddhaaf bima laa طa'ila lah intaasoo neef baa la qalaya intaasoo xoolaa lagu bixinaya waxaasoo idin waxaan dan laga lahayn waxaasoo dhan baa la samaynaya wixii munkaraadka ahaana ciiddii baa lagu daray marka wa min akhطaa'i munkaraadkaas aad bay u badan yihiin wa min akhطaaءi اlmusaliina waxaa ka mid a fi salaati اlciid tasaahuli bacdihim qaarkood inay sahlanayaan fiiha salaadii iyo wlqowla maxay dhahayaan salaada ciidda sideedaba bisuniyatiha weeyaan wa tarka salaatiha in la iska dhaafo in la aado fi lmusala meeshii musalaha ahaa ee dadka muslimiintu isugu wada imanayeene weyneed ee la aadaya in laga tago qaala shawkaniyo wuxuu yidhi iclam ana nabiya salى اllah alay wasalam laazama hadihi الsalaata fi lciidayn nebiga calayh الsalaatu wasalam waxaad ogaataa horta hore inuu laazimay oo joogteeyey salaadan ciidda ah walam yatrukhaa nebigu kama tegin fii ciidin ciid ka mida ciidaha kama tegin min alacyaadi wa amara annaasa nebigu wuxuu faray bilkhuruuji dadki inay baxaan ilayha xataa amara ilaa nebigu uu faray bikhuruuji الnisaa'i haweenkii inay baxaan alcawaatiqi maqabiyooyinka ahaa wadawaati اlkhuduuri ahaa iyo walxuyadi kuwii xaydka qabayba wa amara alxuyada kuwii haweenka xaydka qabay waxaa la faray an yactazilna salaa salaad inaynan tukanin iyagu wayashhadna laakiin ay soo xaadiraan alkhayra maalinta khayrkeeda iyo wa dacwati lmuslimiina bariga muslimiinta ilahay ay baryayaan xataa amara ilaa uu faray nebigu calayhi salaatu wasalaam man laa jalbaaba laha tan aanan haysanin wax jalbaaba rasuulkii alla waa qaawanay anigu waxaan haysta ma leh cawradayda bannaankay taalla haddaan soo baxo maalinta ciidda ah nebigu u cira alayhi salaatu wasalaam an talbisahaa bisaaxibataha min jabaabiha jalbaabiha nebiga alayhi salatu slam wuxuu yihi saaxiibadeed jalbaabka ha ka caariyeysato maalinta ma haysatid soo ma aha caariye soo qaado saaxiibadaada ka soo qaado wa hada kulluhu yadulu arrintaasoo dhan marka maxay ina tusinaysaa waxay ina tusinaysaa calى ana hadihi الصalاة waajibaة inay tahay wujuba muؤakada waajib la adkeeyey weliba calى اlأcyaani la calى اlkifaaya fardi kifaaya ma ahe fardi cayn weeyaan qof walbay waajib ku tahay weeyaan wa minhu taclamu halkaa marka waxaad ka ogaanaysaa khaطأu kaiirin wax badan oo gaf oo min almuslimiina ka dhaca fii tarkihina ka tegitaankooda hadihi salaata ay ka tegayaan wa tahaawuni kaiirin in badanna inay fududaysanayaan min alkhuطabaaءi wاla'imati ah fii aadaa'iha gudashadeeda fi lmusala ay ku tukanayeen wa hadihi sunaة badaأat tantashiru fi اlumma in la aado musallaha iyo meesha banaanka ah oo lagu tukadaa sunno hadda bilaabatay wey alxamdu lilah walilahi اlxamdu wاlmina wa mima yajdur tanbiihu calayhi waxa mudan waxa weyaan in laisku baraarujiyo huna tarku atakbiiri atabkiiri in loo kallaho in laga tago jahran ama atakbiiri jahran fi ariiqi ila lmusala qofka intuu wadada hayo inuu takbiirtii la yimaado ana aljahra bاtakbiiri takbiirta oo lala jahraa laa yushracu fiihi alijtimaaca calayhi bisawtin waaxidin dadku oo dhan inay wada qaadaan allahu akbar kulli la isla wax wanaagsan maaha sharciguna lama imanin kama yafcaluhu bacdu sida dadka qaarkii ay sameeyaan wakadalika taa waxaa la mid a kulu dikrin yushracu fiihi rafcu sawti dikri walba oo la sharciyeeyey in codka kor loogu qaado aw laa yushracu ama aan la sharciyeynin in jamaaci lagu qaado ma banaan o macnuhu waa maalan waxaa la mid a adkaarta bacda salaa oo kale soddon iyo saddex mar subxaan allah in la dhaho imaamkii inuu yihahdo subxaan allah dadkuna ay subxaan allah subxaan allah soddon iyo saddex mar ilaa laga dhameeyo alxamdu lilah alxamdu lilah alamdu llah hadday carruur yaryar yihiin oo la baraya ay tahay dhibaato ma leh war subxaan allah dheh subxaan allah subxaan allah subxaan allah ilaa laga baro laakiin in dadkii o dhan loo laqin oo kulleyna ay wada akhriyaan kulligooda markaa waa shay bidcaa weeyaan falaa yushracu fiihi ijtimaac almadkuur ijtimaaca isaga ah banaana waxaa la mida talbiyadii oo kale kulli inay wada yihahdaan labayk allahuma labayk hal mar hadday dadku aqoonin oo loo laqinayo waa gooni weeyaan wa waxaa la mida ah alaadaani min aljamaacati almacruufi fi dimashq biaadani aljawf aljowq aadaanka jamaaciga ah saddex afar shan hal mar wada adimaya bisawtin waaxid wa kaiira waxaa la mida wax badan oo ma yakunu hadi اlijtimaacu sababan u noqdo liqaطci اlkalimati aw اljumlati fi makani la yajuuzu اlwaqfu cindah meelo qaarkood ay ku istaagaan aanan banaanin in lagu istaago mila waxaa la mida laa ilaaha in laysaga istaago laa ilaaha ila اllah in laisraaciyo ay ahayd laa ilaaha keligeeda in lagu joojiyo ila allahna goonideeda loo yaraahdo fi tahliil laa ilaha ila اllah di في مثلا فرض الصبح والمغرب كما سمعنا ذلika mirاarا waxa weeyaan markay la imanayaan salaadaha faradka ah ee salaada subax iyo maqribkii oo kale sidaan aragnay buu yihi sheekhu in badan salaada maqrib iyo salaada subax gadaasheeda adkaartii lala imanaya laa ilaha ilا الlah laa ilaha ilا الlah toddoba mar intay yihaahdaan allahuma ajirna min الnar allahuma ajirna min الnar sidaas oo kale iyo wixii la mid min akhطاء الnaasi waxaa ka mid a fi kayfiyati adaaءi salaaة اlciid kayfiyada loo tukanaya salaada ciidda oo waa maxay rafca aydihim maca takbiiraat inan waa ta horena waxa weeyaan waa toddoba mar marka laga reebo takbiiraة اlixraam allahu akbar hadduu dhaho imaamkii allahu akbar adna waa xiratay toddoba mar buu leeyahy allahu akbar marka dadku maxay samaynayaan rafc takbiir rafc اlyadayn gacmihii baa kor loo qaaday allahu akbar allahu akbar allahu akbar ninkii yiri marka maxaa ku diideysa xagee bahashu iska qabsan laadahay wlam yhbut can الnabiyi salى الlaه alيه waslam dalik arrintaa nebiga kama sugnaanin gacmaha kor loo qaadaya ee allahu akbar haddii la yihi allahu akbar allahu akbar sidaas weeyaan almushaahid fi aغlabi bilaadi اmuslimiina qofka arka bilaada muslimiinta badankooda ana alxaadiriina lisalaati اlciid qofka dadka usoo xadiray salaada ciidda fi musala yusaluuna waa tukanayaan ragcatayni qabla juluusihim khaladka kaloy galaan weeyaan meesha la isugu yimid qofka markuu yimaado marka ugu horeysaba laba ragcadood buu ka bilaabayaa sidii taxiyatulmasjidka war meeshani waa meel saacado yar la joogaya waana laga tegaya masaajidna ma aha marka ah, salaadan iyada ah marka meel ay leedahay meel loo saaro toona maleh yusaluuna waa tukanayaan ragcatayni qabla juluusihim intaynan fadhiisanin fii makaanihim muntadiriina iyagoo sugaya qiyaama alimaami bisalaa imaamka intuu oga kaco salaada wa haataani aragcataani labadan ragcadood lam taridaa maynan ka soo aroorin can inabiyi sala allah alay wasalam bal ilwaaridu canhu tarkuhumaa nebiga waxaa ka soo arooray waa inuu ka tagay wey saxaabadiina aynan samaynin can ibni cabaasin waxaa laga warinaya radi allahu tacala canhuma ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam sallaa waa tukaday yowma alfitri ayuu tukaday ragcatayni lam yusalii qablaha walaa badaha bacdaha nebigu ma tukanin horteed gadaasheedana ma tukanin salawatu اllah wasalaamu alayh saxaabaduna sidaasay ahaayeen ina kaiira min alkhuطabaaءi wاlwacaad in badan oo dadka khuطabada ah ama wacaada ka mida dadka waxwaaniyo yalhajuuna bixahi الnaasi calى taqarubi ilى اllahi subxaanaه wa taعala bixyaaءi leylatay اlciid dadka waxay ku baraarujiyaan o ay ku dhiiri geliyaan in ilaahay ay u dhowaadaan labada habeene ciidda ah walaa yuujadu lahu mustanidu صaxiixu fii qowlihim hada arrintaana wax mustanid ahoo sax ah meel la tiirsado la cuskado oo sax ahoo nebiga ka soo aroortay lama hayo in habeenada ciidda ah la nooleeyo ama habeenka ka horeeya ha noqdo ama habeenka ka dambeeya ha noqde in habeenada ciidda ah la nooleeyo meel daliil lagu hayo male waa la sheegaa bacd ahli اlcilmi inay sameeyeen lakin wax daliilla maaha arrintaa daliilku waa wixii nebiga ka sugnaaday salawaatu اllah wasalaamu aleyh akhطاء الkhuطabاء khaladka ay galaan dadka khudbaynaya ciidda waa maxay wa min akhطاء الkhuطabaaءi waxaa ka mid a fi khudbati salaati اlciidi اftitaaxuhum اlkhudbaةa bالtakbiir khudbadii inay ku bilaabaan allahu akbar allahu akbar wa takbiiruhum iyo takbiirtooda bayna adcaafi اlkhudbati ay takbiirsanayaan khudbada laalaabkeedaba qaala ibn اlqayim wuxuu yihi raximah اllah wa kana salى اllahu alيه waslama yaftatixu nebiga alla waa ku furfuran jiray khudbatahu khuطabahu khudbadiisa wuxuu ku furfuran jiray kuliha dhammaanteeda bاlxamdu lilah in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastagfiruh saasuu nebiga ku furfuran jiray khudbat اlxaaja walam yuxfad canhu nebiga lagama xifdinin fii xadiiثin waaxidin ba ha noqdee anahu kana yaftatixu khudbatay اlciidi bالtakbiir labada ciidood khudbadeeda inuu nebiga ku furfurtay salawatu اllah wasalaamu aleyh takbiir allahu akbar ah midna lagama hayo walow xadiiثba waaxid ba ha noqdo wa min akhطaa'ihim ayضa waxaa ka mida jacluhum lilciid ciiddiiba inay ka dhigaan khudbatayni ciiddiiba inay ka dhigaan laba khudbo oo macnuhu waa maxay sida salaada jumcada oo kale hmm. qaala nawowiyu wuxuu yidhi lam yahbut takriiru اlkhudbati shay-un khudbadii in lasoo celceliyo maynan soo aroorin laba nooc buu ula jeedi karaa sheekhu in la yiraahdo khudbo hadda intay dhacdo oo salaadii la tukado muddo dabadeed haddana dad kale intay yimaadaan khudbo kale iyo salaad kale taa aslan waa fogta in la yidhaahdo khudbadii naftirkeedii socotay in la yidhaahdo waa la kala goynayaa oo khudbada qeyb hore iyo qeyb dambe yeelanaysaa arrintaa iyada ana sax ma ah wain kaana laga fahmayo qowlka cabdullahi bni cumar radi allahu tacala canhuma oo wuxuu odhanaya midla khudbatikum yowma aljumuca nebigu waa noo khudbeeyey maalintii ciidda ahayd sida khudbada jimcada idinkugu khudbeeya khudbada jimcadana waynu naqaanaa waa jalsateyn wey ama khudbateyn weeyaan calaa ayati xaal waa ikhtilaaf bayna alfuqahaa laakiin nebiga calayh isalaatu wasalaam wax sariix oo cad oo laga haya laba khudba inuu sameeyey ma jirto labadooda qofka marka haddaba arrintaa iyada inuu ogaado weeyaan khaطأa lix iyo shan iyo lixdanaad waxa weeyaan akhطاء اlmusaliin dadka tukanaya khaladka ka dhaca oo waa maxay khaladka ka dhacaya fi ljamci bayna salaatayni fi lxadar in ay kulmiyaan laba salaadood iyagoo gurigoodii jooga macnaha inay caadaba ka dhigtaan waa maxay duhurkii buu dib u dhigaya casarkii buu tukanaya hadhow duhur iyo casar buu isku daraya maqribiyo cishana waa isku daraya berina sidoo kale ama shaquuba leeyahay shaqo hadduu leeyahay wuxuu leyahy aniga maalin walba shaqaan galaayo shaqadaydu waxa weyaan mishiin ba halkan ordaya in yar haddaan dhinaca kala fiiriyo khalaas weya ama dad buu laynayaa oo baabaha buu ka dhigayaa adduun buu kharibaya ama waxa weyaan shaqadii baa isdul fuulaysa hawshii mashiinkayga dartiisa wuxuu keenaya in warshaddii dhan istaagto oo hadday mashiinkaaga haddii warshaddii istaajinayo ama dad laynayo adigoo inaad islaynaysa ma ogtahay adiga nafahantaada salaadda aad ka tegayso inay noqonayso mid aad adigu isbaabi'inaysid ama aad ilahi subxana watacala xaggiisaba aad waxba la-aan noqonaysid marka arrintaas maxay keenaysaa inuu yidhahdo salaad tukan maayo marka markaan gurigayga tagaan hadhow jamcinaya sheekha marka wuxuu yihi ma yafcaluhu waxay sameeyeysa weeyaan ashiicatu iyo madhabuhum waxa weeyaan athaabit canhum jawaazu ljamci inay banaan tahay in la kulmiyo bayna salaatay الظuhri wاlcasri wاlmaqrib wاlcishaai muطlaqan weligeedba weligeedba in la iska kulmiyo qofku safar ha ahaado ama xadar ha ahaadaba iyagu waxay qabaan duhur iyo casarna isku dar maqrib iyo cishana isku dar salaadaba waa ku cayaareen qaarkood kuwa halkan joogo waaba reer kuwo ilbax ah afarta salaadoodba hal mar bay tukadaan subaxii soo aroortii oga soo kallaho gurigiisa cishaha markuu ku noqdo iyo habeenkii unbuu afarta salaadoodba jamcinaya hmm. kuwa suniyiin oo sidaa samaynayana waa aragnay acni waxaan oola jeedaa buu yihi sheekhu marka safaran waxadaraan safar ha ahaada ama gurigiisaba ha joogo xaadir ha ahaadee duhur iyo casr maqrib iyo cishe weligiiba waa jamcinaya licudrin aw ligayri cudrin cudurdaarna ha yeesho ama yuunan yeelanin jamaca jamca taqdiimin buu samaynaya aw jamca takhiirin buu samaynaya wa tabicahum arintaa waxaa ku raacay fii madhabihim haada shiicatuhum fi kuli casrin wamasrin dadka iyaga shiicadooda ah ee wehelka u ah magaalo walba iyo wadan walbaba iyo casri walbaba welidaa sidaa darteeda taraahum waxaad arkaysaa dadkii suniyiinta ah qaar ka mida yajmacuuna waxay kulminayaan gaaliban in badan bayna الظuhri wاlcasri wa bayna almagribi wاlcishaai fi safarihim waxadarihim licudrin aw ligayri cudrin safar ha ahaada ama gurigiisa ha joogo cudurdaar ha lahaada ama yuusan lahaanin whada mukhaalifu lithaabit اlmacruufi arrintaana waxay ka hor imanaysaa waxa sugnaaday ee macruufka ah oo ah min qawaacid اlcaama qawaaciddii aasaaska ahayd ee guud ahaaneed min ana kula salaatin tusala biwaqtiha salaad walba in waqtigeedii la tukanayo sida rabiba yihi subxaanaه wa tacaala ina الصalaata kanat calى اlmuؤminiina kitaaba mawquuta laa lilcudri wاlxaajati isagoo cudurdaarna qofka uunan lahayn xaajana lahayn ilahay subxaanaه wa tacala wuxuu u sameeyey salaada waqti haddii cudurdaar uu jiro ama xaaje ay jirto jamca waa lagu ogolya faxiina idin yushracu اljamcu haddii cudurdaar jira ama jamc ama uu qofku uu leeyahay xaajo faxiina idin waktigaas yushracu waxaa loo baneeyaa aljamcu wa huwa sunaة fi الظuhri wاlcasri waana suno oo waxaa la jamcinaya waa duhr iyo casr iyo wاlmaqribi wاlcishaaءi bikhilaafi man manaca iyadoo lagu khilaafaya halkaasi dadka diiday aw qasra ama gaabiyey mashruucatahu bayna alcishaa'ayni ku gaabiyey bayna almaqrib walcishaai keliya in la jamcin karo arrintaasina waa xadiid dheer baa kusoo aroora xadiid ibn cabaas weeyaan umaad sita dhamaan waa ku sugan yahay musnadka iyo mucjamkana intaba waa ku sugan yahay macaajimta iyo muwaطa ama maalig iyo kulli waa ku sugan yahay wa minhu tuclamu halkaa waxaad ka ogaanaysaa khataأa kahiirin gefka ay galaan in badan oo min alcawaamik ah oo ah fii tarkihi ka tegistiisa cinda alxaajati ilayhi waktiga baahida iyo danta uu qabo iyo wa kahiirin minhum in badan oo iyaga ka mida tafuutuhu waxaa ka tegeysa asalaatu baa ka tegeysa bilkuliyati wayanshagilu wuxuu oga hawshoonaya can adaa'iha buu qabanaya salaada gudashadeedii hawl buu qabsanaya fayuakhiruhaa waa dib buu udhigaya ilaa waktiha fi alyowm الtaali goormuu qadaynaya marka salaadii waxay ahayd duhr haddii uu ka tegay inuu casr ku qabto oo duhr iyo casr intuu jamciyo jamc taakhiir la yimaado laakiin maya wuxuu leeyahay ma ma tukanayo goormaad tukanaysaa maalinta dambe salaada duhr uu tukanayo wuxuu leeyahy duhr kalan ku daraya hadda waa khalad kale weeyaan acraduu can الrukasi waxay ka jeesteen ruksadii arabbi siiyey subxaana wa tacaala washaquu calى anfusihim naftoodana waa dhurdursadeen khayr dari bay la yimaadeen fawaqacuu fi اlmacصiyaةi wاlciyaadu bilah waxay ku dhaceen macaasi weeyaan marka ilahay baanu magangelyo weydiisanaynaa khaطأu maanici اlmasbuuqi min aljamci ida jaءa lلصalaaة wlam yaclam ana اlimaama sayajmacu bayna الصalaatayni am la lأnnahu lam yanwi aljamca bacda takbiiraة اlإxraami lلصalaaة اlأulى aw qabla الtaxluli minha waxaa ka mida khaطأu maanicii dadka u diidaya gefka ay gelayaan almasbuuq min aljamci in jaaa hadduu yimaado lisalaati uu yimaado waa u diidayaan kii salaadda lagala hormaray imaamkii maalan waa jamcinaya bayna asalaatayn salaaddii waxbaa seegay waxay leeyihiin kuma xiran karayo walam yaclam ana alimaama maxaa yeele muunan ogeyn qofka imaamka ahi muusan ogeyn qofkan musaliga ahi ana alimaama sayajmac bayna salaatayni am la waxay ihahdeen ama ha ogaada miyuunan ogaan mar ba hadduu gadaal ka yimid maya liannahu maxaa yeeley lam yanwi sababtay ugu diidayaan waata liannahu maxaa yeeley lam yanwi qofkan ma'muumka ay muusan niyeysanin aljamca cinda takbiirati alixraami lisalaati اluulى aw qabla ataxalluli minha ama intuusan salaadaba ka bixinba wakadalika taa waxaa la mida ah khaطأ man dadka khaladka ay gelayaan yaktubuuna calى lawxati tucalaqu calى baabi اlmasjidi aw calى makanin fiihi cibaara sayajmacu اlimaam albaabka horaa lagu qorayaa lawxa halkaasaa la dhigaya waxaa la leeyahay labada salaadood soo socda waa la kulmin doonaa ee ogaada bayna الظuhri wاlcasri waa la isku dari doonaa ama bayna almaqrib wاlcishaa waa la isku dari doonaa salaado hadday sabab leeyihiin weyaan aw naxwiha ama wixii intaa la mida kama ra'aytu saan ku arkay buu yihi fi bacضi اlmasaajid wakadalika waxaa la mida ishtiraaط iclaami اlimaami alma'muumiina inuu imaamku ogeysiiyo ma'muumiinta aljamc ka qowlihi ida nawa marka uu leeyahay oo kale markuu niyeysanayo aljamcu bayna salaatayn ogaada labada salaadood waa la jamcin doonaa wa kulu maa madaa waxaas aynu soo aragnay oo dhan ba wuxuu anfinayaa ruksat aljamci banaynta la inoo baneeyey jamciga alatii tatajala fiiha taasoo ay ka muuqanayso raxmat اllahi subxaanaه wa tacaala bikhalqih ilahay naxariistu u naxariistay addoommadiisa oo macnuhu waa maxay haddii qofku dhibaato qabsato yowma min alayaam maalin maalmaha ka mid ah maalin maalmaha ka mida waxay dhibaatadaasi ahaataba waxaa u banaan aljamc bayna الظuhri wاlcasr wاlmaqrib wاlcishaa duhr iyo casrna inuu isku daro maqrib iyo cishona isku daro casr uma geyn karo maqrib cishona uma geyn karo fajr fajrna uma geyn karo duhr lakin bayna الظuhri wاlcasr waa in la isku daro ama waktiga duhurka wada tuko ama waktiga casarka wada tuko maqrib iyo cishona waa la isku darayaa oo waktiga duhurkaad ka wada dhigaysa ama watiga casarkaad waktigii maqribkaad ka dhigaysa ama waktiga cishaad ka dhigaysa sidaas weeyaan waana naxariis rabbi weeyaan nabiga calayhi isalaatu wasalaam waa sameeyey magaalada madiine isagoo jooga musaafirna aanan ahayn magaalada madiinena jooga cabsina aynan jirin matar uusan jirin wax ay jiraana aynan jirin waa la weydiiyey muxuu nabiga u sameeyey sidaa lianlaa yuxrija ummata ummaddiisa inaynan xaraj ku noqonin buu nabiga sidaa u sameeyey salawatu llah wasalaamu calayh xaraj iyo culays inaynan dareemin ummaddiisa iyuu nabiga u samaynayay salawatu llah wasalaamu aleyh nacam sidaas weeyaan haddaba waa naxariis rabbi weeyaan qofkii baa dhakhtar leh dhakhtarkii ka soo bixi maayo ilaa wakti dambe mooye waa jamcin karaa qofkii baa imtixaan leh looma ogola inuu kaco waa jamcin karaa hawl kalaa ku qabsatay waa jamcin kartaa laakiin waa inay waa inaan laga dhiganin tacawud wax caado ah oo caadadu maxay tahay maalin walba wax soconaya laakiin hadday noqoto wakti waktiyadii ka mid ah haddana wakti un waktiyadii dambe ka mid ah dhibaato male sheekhu wuxuu yihi marka waa naxariis rabi weeyaan ida adkhala اlyusra maxaa yeelay waa id adkhala ilaahay waa geliyey alyusra fudaydkii calayhim dushooda fiihaa salaadihii u geliyey walakin ya'baa nafaru min annaasi dadka qaarkiibaa waxay diidan yihiin ila alxaraja wاtadyiiq culays iyo ciriiri wاlmashaqata iyo rafaad oo macnuhu waa maxay waxay leeyihin maya ma qaadanayno ruksadan iyada mancu ljamci bayna salaatayni fi اlxadari ila cinda nuzuuli اlmaطr wuxuu yihi waa mancu ljamci labadii salaadood in la jamciyo qolaa diidan fi lxadari haddii guryihii la joogo ilaa waxay ogol yihiin cinda nuzuuli اlmaطr roob tara aad u tiro badan baa socda duhr iyo casr ha la isku daro guryaha la kala aado bes bay qabaan iyagu ilaa casrka ha la joogo marka guryihi maqribka haddii la gaaro uu feyro ha la yimaado maqrib iyo cisho ha la isku daro sidaas haddana ha la yeelo nasmacu waa maqlaynaa u yihi kaiira cindahum cinda hami اlimaami بالجمع بين الصلاتين في الليالي الباردة من كثير من المصلين تلك العبارة التي يعتبرونها يعت يعتبر يعتبرونها اسمها فيصلا بين الحالات التي يشرع فيها الجمع ويمنع نسمع وابقل ومقلنا كثيرا وحبذا عند maxaa ku qoran sheekh adiga nuskhadeen isku mid ba cinda hami hami اlimaami waktiga imaamku uu hamiyo biاljamci inuu jamciyo bayna salaatayni fi layaali اlbaaridati habeenada qabowga uu jiro saasa sheekh ha cindahum cinda hamin miya cinda hami alimaami imaamku markuu damco weeyaan aljam biljamci inuu kulmiyo bayna salaatayni fi layaali albaarida habeenada qabowga uu jiro oo ah min kaiiri min almusaliina tilka alcibaara in badanoo dadka musaliyiinta ah cibaaradaas waa ka maqalnaa alatii taasoo yactabiruunaha ay u malaynayaan faysalan bayna alxaalaat mid ay tahay faysal macnaha faysalku waxaa loola jeedaa fasli weeyaan waa tii kala geynaysay xaaladaha xaaladda wax lagu jamcin karay iyo xaaladdan wax lagu jamcin karaynin alatii yushracu fiiha aljamcu wa yumnac taasoo keenaysa xaaladaasoo keenaysa in salaadihii lagu jamcin karo ay bannaan tahay ama aynan bannaanayn wa hiya waxa weeyaan ida kaanat الsamaa hadday samadu tahay munhalatan wاlardu mubtala samaduna roob baa ka socda dhulkuna waa qoyan yahay jaaza ljamcu bay leeyihin jamca waa bannaan yahay wa ilaa haddaynan sidaa ahayn oo samadiina wax qoyaan oo ka imanaya aysan jirin dhulku hab iska qoyanaado ama dhulkiiba uu qoyanayn lakin xaggii sare maya bay leeyihin fahadihi alcibaara marka xasru mashruuciyaة اljamci maxay keentay inay koobto mashruuciyadii banaanaanshihii aljamci fi xaalati nuzuuli اlmaطr keliya xaaladda ay salaadu bannaan tahay in la jamciyo maxay ku koobeen waktiga maطarkii roobku da-ya oo keliya wactamadu wاctamada alqaa'ilu qofka sidaa lehna wuxuu cuskanaya waxay tahay bihada calى riwaayati malikin laga warinaya can abi zubayr almakiyi can saciid bni jubayrin buu ka warinaya can ibni cabaasin cabdullah bni cabaasin radi allahu tacala canhuma anahu qaal صلىa rasuul الlahi sal ly slam الظuhra rasuulka alle waa tukaday salaada duhr iyo wاlcasra jamiica labadoodaba wاlmagriba wاlcishaai jamiica maqrib iyo cishana labadaba waa tukaday fii gayri khawfi walaa safarin labadii riwaayadaha qaarkood baa waxay odhanayeen ثamaaniya wa sabca sideed iyo toddobo ayuu nebigu tukaday sideeddu waxa weeyaan duhr iyo casr oo isla socda macnaha afar waa ka baxay afartii duhr haddana afartii casr buu la qabtay halkaasuu ku daba qabtay sideed weeyaan toddobada waxa laga wadaana waa saddexdii maqribka ahaa iyo afartii cishaha oo la isku qabtay iyagana sidaa loo kala tukaday marka min ayri fii gayri khawfin iyadoo wax cabsi aynan jirin magaalada madiina walaa safarin uusan nebigu ahayn in madiinu jooga qaala malik wuxuu yidhi uraa dalika markuu riwaayadaa wariyey waxaan u malaynayaa kana fii maطrin inay ahayd marka faaraajixu fii riwaayatin fii gayri khawfin walaa maطr sida raajixa waxay tahay riwaayad kalea jirto iyadana odhanaysa fii gayri khawfin walaa maطr marka cabsina ma jirin roobna ma jirin marka maxaa meeshii kuugu kulmay riwaayadda hore waxay noo tilmaantay cabsina inaynan jirin safarna nebigu ahayn riwaayadda danbana waxay ku dartay matar inuusan jirin wax rooba jirin marka macnuhu waa maxay wax intaasa midna ma jirin amnina waa lagu sugnaa cirkana roob ma lahayn cabsina ma jirin amni bay ahayd nebiguna safar ma ahayna madiinuu joogay salawaatu اllah wasalaamu calayh wayataakadu wayataayadu bidalika biriwaayati اlmadiinati arintaa marka waxaa sii cadaynaya riwaayadda madiina faina hada lafda macnahu waxa weeyaan fii gayri safarin fadikru hadihi اlcibaarati marata ukhra laa faa'iidata minha wax faa'iidoy leedahay ma in la soo celceliyo fi lmadiinati haddii la yidhi min gayri safarin in la dhaho haddana maxaa madiina jooga xaggee safar u aadi laha nabiga alayh salatu salaam marka wax faa'iidoy leedahay ma bal taxsiilu waxa weeyaan xaasil wax markii hore la haystay oo haddana lasii sheegay bkhilaafi qowlihi fi gayri matarin fafiihi tanbihun xadiidkan isagaa waxaa ku jira baraarujin ilaa macnan laa yustafaadu ila bihi aan laga faa'iidaysanin ilaa isaga mooye fata'amal waxay tahay wa minhu taclamu khaطأun halkaa waxaad ka ogaanaysaa khaladka ay galaan man yasiruuna calى fatxi nawaafid اlmasjid nawaraka allah dadka furaya albaabada masaajidka iyo darishadihiisii weeyaan darishadihii masaajidkay furayaan qabla ixraami اlimaam imaamka intuunan xirmanin xiranin weeyaan salaadii liyaclamuu inay ogaadaan ahla اlmaطr iyo hal maru yanzilu am la darajadii baa la furfurayaa salaaddii intuunan gelin imaamkiisi loo dhowro weeyaan roobka iyo wixii la mida ama waxay leeyihiin mancu man waxaa loo diidayaa salaaddii inay jamciyaan dad baa loo diidayaa kana beytuhu qariiba min almasjidi masaajidka u dhow yahay gurigiisu min aljamci waa loo diidayaa bayna salaatayni fi اlxadari wa le adigu salaadaada gurigaaga u dhowya masaajidka hadhow iska imaaba tuka adigana intiina intaad timaataan idinku jamaca tukada lakin dadka guryahooda uu ka fog yahay ha jamciyaan bayna aلظuhri wاlcasr ama bayna almgrib wاlcishaa kulli waxaas o kan maxaa ugu diideysa adba waa jamcise yajmacu bacض اlmusaliin dadka qaarkii waxay kulminayaan bayna الصalaatayni wayamkuthu fi اlmasjidi masaajidkay iska sii joogayaan xataa yadkula waqta الصalaati الthaaniyati wayunaadaa laha looga adimo wayجtamica almusaluuna ay kulmaan aladiina lam yajmacuu kuwaasoo aan kulminin maca alimaami الraatib wayusaluu ay tukadaan jamacata wahum juluusun fayataxadauuna walaa yaquumuuna lisalaati اljamacati macahum salaaddii horuu tukaday soo maahayn isagu imaamkiibuu la tukaday inuu baxay ahayd ma baxayo masaajidku weli sheekaynaya salaaddii danbaa la adimaya dadkii gadaal ka yimid baa tukanaya weli waa fadhiya isagu waa sheekaynaya wlain sa'ltahum haddaa weydiisidoo tirahdee lima laa tusaluuna maxaa u tukan ladihiin qaaluu waxay leeyihiin jamacnaa maca alimaam salaaddii horan imaamka la tukannay annaga duhur iyo casr waa israacsanay oo xadiidka nebiga miyaynan ogeyn nebigu wuxu yidhi alayh salat slam hadii la adimo adoo gurigaaga kusoo tukaday ama meel kale kusoo tukaday haddii la adimo salaaddii gadaal masaajidkan gadaal baad ka timid salaadda waa daahiyeen la tuku yiri nebiga alayh isalaatu wasalaam taadii horena waajibkii bay ku tahay tan dambena sunnay kuu tahay waxa la diidan yahna iska fadhiisid meesha waxaynu ku timid xadiidku waxaa nebiga arkay salawatu llahi wasalam aley nin saxaabi oo gadaasha dambe iska fadhiya isagoo tukaday nebigu nebigu waa u yeeray salawatu llahi wasalam laba saxaabi ahayn waa u yeeray waa loo keenay iyagoo oo laabtooda ay sidaa u gelgelanaysa cabsi cabaqanayaan turcadu afraa'isuhuma nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam war muslimiin miyaydan ahayn idinku waanahay nahay rasuulka allow oo maxaa u tukan weyseen waxay ihahdeen rasuulka allow safar baanu ahayno meesheenni baanu kusoo tukannay nebigu wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam haddaad sidaa tihiin oo aad meeshii reerkiinu yalay ama raradiini ama meeshii aad deganayd ama masaajidkaagii aad ku tukatay oo aad u timaado qoom tukanaya salaadoodii masaajid weeyaan waa la adimay waa la aqimay waa la tukanayaa la tukada buu yihi nabiga alayh sala slam salaadaadii horena waajibkay kuu tahay tadambana sunnay kuu tahay marka kuwani meeshan iska fadhiyaan qolooyinkan oo kale yurub taasaad ku arkaysaa waktigai qaboobaha jiro wax u fatwoodayba maqrib maqribkiiyo ceshaha isku daraan markay isku daraanna meel fog ma gaaraane hareeraha masaajidka iyo meelahani haddana sheekaysanayaan salaaddii kale waktigeedaa la gaarayaa dadkii kalea salaada aadaya iyagu meeshooday sii fadhiyaan weli waa soo tukanay ku dhahayaan yurub o dhan waa ku arkaysaa meelaha haddaa martid waa fatwo ay si xun u isticmaaleen oo shekh bin cuthaymiin laga soo naqliyo haada sinfu min almusaliina yaqacu fi halaaثati akhطa noocan dadka ahi saddex khalad bay ku dhacaan atashwiishu awala waxa weyaan inay tashwiish geliyaan calى اlmusaliin ta labaad waxa weeyaan cadam اlinsiraaf inaysan kaba teginba min almasjidi bacda intihaaءi اljamci bayna salaatayni mar hadday kulansadeen labadoodii salaad inay masaajidka isaga baxaan bay ahayd maynan baxin ta saddexaad waxa weeyaan tarku salaati salaaddii inay ka tageen jamaacatan salaaddii jamaacada ahayd ee markaa la aqimay inay ka tageen wa bacduhum yadiiqu yadiifu khaطأ aakhar qaarkood waxayba kusii darayaan khalad intaa ka duwan oo waa maxay ila alakطaaءi الsaabiqati saddexdii khalad ee hore khalad afraad bay ku darayaan id yaqumu wayansarifu min almasjidi markaasuu kacaya oo masaajidkii ka baxaya cinda simaaci اlaadaani lisalaati athaaniyati markii salaada labaad loo adimay in salaaddii maqrib waa tukaday ama sii duhur buu tukaday tii casar ama cishe marka la adimo ayuu istaagaya ka baxaya masaajidka waqad asharnaa waxaanu soo tilmaannay hada alkhaطأ fii mabxathin saabiq khaطأa ku sugan qofka marka la adimo masaajidka inuu ka baxo ama hada faqad casa abalqasim xadiidka ahaa weeyaan wa mima yenbagii aلtanbih waxa mudan in la baraarujiyo calayhi waxa weeyaan bihada sadad qusuuru kaiirin in badan inay ka gaabiyeen min ala'immati ah fi linaabati canhum xaala jamcihim bayna salaatayni fi linaabati weyaan mid iyaga naa'ib ka noqda canhum xaala jamcihim markay kulminayaan bayna salaatayn waljamcu laa yushracu ila fi jamacati اlmasjid maca alimaami الraatib jamca sidiisaba uma banaano weeyaan lama lama looma shariyo oo looma sharciyeeyo weeyaan ila fi jamacati اlmasjid jamaacada masaajidka ah maca alimaami الraatibi leh aw man yanuubu canhu ama qofka imaamka naa'ibka ka ah waqad istanbata ibn اlqayim imam ibn اlqayim wuxuu ka qaatay meesha iyadaa mashruuciyat min mashruuciyati اljamci bayna الsalaatayni fariidatun salaati اljamacati inay tahay salaada fariidada ee waajibka ee jamaacada ah waana wa minhu taclam halkaa waxaad ka ogaanaysaa khaطأa man gafka uu gelaya qof yajmacu kulminaya bayna salaatayni wa huwa fii beytihi adigu gurigaabaad joogtaay maxaad ka jamcinaysaa roob hadduu da-ay haddii baraf da-ay hadday dhaxni dhacaysa iyo hadday dabaylo dhacaysa iyo hadday duufaano dhacayaan gurigaagaa joogtaa qofka masaajidka imanaya ee noqonaya ee imanaya ee noqonayay baa laga warramaya gurigaagaa joogtaa waktigaaga tuko haddii waktiga kale kugu soo galana tuko ama maa shaabahahuma ama wixii guriga shabaha walow sallaa fii jamaacatin haba ku tukado meeshii aan masaajid ahayn kuma ansaxaysa weeye salaadii jamca eh, jamciga ahaa wakada waxaa la mida khaطأu اljamci bacda jamci اlimaami الraatib in la yidhaahdo jamc kale ha la sameeyo haddana bayna الظuhri wاlcasri waan jamcinay imaamkii raatibka ah waa kala tagnay jamc kale inuu yimaado o yihahdo annagana duhr iyo casr baan jamcinayna haddana waa tegeyna haddana ku kala imanaya haddana ku kala imanaya taa iyadana daliil looma hayo wallahu subxaanaه wa tacala aclam sunnada hadday ay tahay masaajidadii ciidda marka la tukanayo in la baxa musalaha la aado sidaasaa sunno laakiin bilaadda islaamka waxaad arkaysaa in masaajidadii lagu tukanayo hadday tahay masaajid marka meeshii lagu tukanayo masaajidku wuxuu leeyahay in la tukado labay ragcadood taxiyat ahayd taa haddaad tukatid taa waajib bay kugu tahay inaad wax kala tukatid oo tirahda labadii sunno ee ka horreeyay ciiddaan tukanayaa maya sunno male ciiddu sideeda waxa la diidan yahay waa labada ragcadood ee sunnadaa ah ee dadku ay sheeganaya inay ciidda ka horeyso ma bannaana waataynu soo sheegnay khaladka isaga darsigeena hor inoogu jira ma xasuusatid